بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما cashirkeennii xalayto baabu jawaazi salaati naafila cala daaba fi safari xayu tawajahat baabu jawaazi salaati naafila cala daabati fi safar xayu tawajahat baabkaas xadiidkii ka horeeyey ee mutaabacada ahaa xadiidka ku xiga ee ka horeeya wuxuu yihi musanifka waxadaanaahu cabd bnu xumayd qala xadaanaa axmed ibnu isxaaq alxadrami qala xadaanaa wuhayb qala xadaanaa ayub can cabdillaahi bn اlxaarif ayub markuu ka warinaya cabdullaahi bn xaarif siiqadu waa can can cabdillaahi bn اlxaarif buu yihi qaala wahaybun wahaybkaa sanadka ku jira wahayb binu khaalid wuxuu leeyahay lam yasmachu minhu lam yasmachu minhu halkaasa ishkaal ay geliyay bacd alakhwa marka wahayb wuxuu ku caddeynayaa ayuub inuuna ka maqan cabdilaahi ibn xaari ayuu inuu ka maqal xadiidkan cabdullaahi ibn xaari walidaalika u can kaga qaaday cantuna ma keento samaac ma keento oo sida samicti oo kale ma noqoto tadliiska markay mudalisiinta isticmaala marka can iyo alfaad lamid aha jirtaan anna iyo qaale iyo marka qaala whayb wuxuu yidhi lam yasmachu ay lam yasmac ayuubu ayuub muna maqalhu xadiidka minhu ee min cabdillaahi bn اlxaarif kamuna maqal wey intaa muraba in sheego ayuub inuuna ka maqal cabdillahi bn اlxaarif xadiidkan musanifkana mutaabaca ayuu ku keenay xadiidkuna duruq fara badan buu lahaayoo ka horraysayoo waxba ma yeeleyso arrintaas waxba ma yeeleyso oo cabdullahi bn xaarid sanadkan ka ka horeeya waxaa ka warinaya caasim alaxwal caasim ibnu sulaymaan alaxwal can cabdillaahi bn xaari waad haysataa waxaa kalooad haysataa cabdulxamiid ibn saaxibu zayaadi oo le samictu cabdallahi ibn xaari baan ka maqlay leh oo lafdu simaac isticmaalay marka oo dhan baa kaaga filan oo ninka la yidhaahdo ayuub inuusan ka maqal cabdilaahi ibn xaari laa taduru xadiika waxma yeelayso xadiidka ma dhibayso qaala lmusanifu baabu jawaazi ljamci bayna asalaatayni fi safar jawaazi ljamci jamaca waa banaan yahay bayna asalaatayni labadii salaadood la jamciyo fi safari safar gudihiisna la jamciyo adoo musaafir ah inaad laba salaadood isku darto way ku banaan tahay turjumada marka haddaad fiiriso waa mulaq mulaqana macnihiisa waxaa weeyaan jamacaasi lama qaydin midkuu yahay waa la iska ilaaqay jamcu taqdiim ayaa jira oo in salaada hore laiskugu imaado jamcu taakhiir baa jira oo ah in salaada dambe laiskugu tago labadaasba way jiraan marka xadiidku jamaca unbuu iska yidhi baabka jawaasu jamci waxaa inoo imaan doonaa jamcu taakhiir iyo jamcu taqdiimka oon ku caddayn kuma cadda laakiin riwaayooyin kale oo saxiixa iyo sunankaba ku sugan ayaa caddaynaya jamcu taqdiim asaguna inuu jiro waxaa kaloo iطlaaqa labaad uu yahay jawaasu ljamci bayna salaatayn haddii labada salaadood la jamcinaayo ma kala qaadino ma qaydin fi jaddi sayri iyo fi nuzuuli haddii qofka uu socoto yahay oo socdo oo isagoo socdo salaadihii mid usoo galaan inuu taakhiirin karo oo dib u rari karo haddii asagoo qabanbaaladii iyo geedigii ku jiro ay mid soo gasho midii hore ta kalena uu arka inuu socod uu ku ay ku geli doonto isagoo socda ay geli doonto inuu soo raro jaddu sayr markuu yahay wey haddii laakiin uu naail yahay musaafir weeye laakiin magaaluu joogaa ama meel buu joogaa degan yahay maalin laba maalmood saddex maalmood wax markaasi wadda uu taagan yaho socdo ma aha ma jirto masaladaas ayadu waxaa weeyaan iyo masaladan ayada muuna kala qaadin tarjumada laakiin culummada raxmatullahi calayhim waa isku hayaan waxaad arki doontaa xadiidku wuxuu ku imaan doonaa idaa jadda sayru labada riwaaya soo socota labaduba idaa jadda sayr riwaayat ibni cumar iyo riwaayata anas bn maalik halkaasuu qabsaday imaamu maalik raximah اllahu tacaala oo uu leeyahay jamaca marka labada salaadood la jamcin qasriga waad gaabin kartaa walow waad deganaantooda soconi laakiin hadday noqoto inaad laba salaadood isku darto socoto waa inaad tahay kor baa musaafir ka ahay kuma fillee markaa iyada ah shaqadii safarka iyo socodkiima ku jirta qabanbaaladiisii socodkiisii iyo isdiyaarintii waa la baxayo baabuurkii baa biib leh maahe waabaad saaran tahayba waad socotaayoo ta dambaad u rartay markaasuu jamacu ku suuroobi buu leeyahay imaam maalik raximahullah jamhuurtuse waxay leeyihiin kolba haddaad musaafir tahay markaa ama deganow ama socda haawe sidaad u gaabin kartaa salaadaha u jamcin kartaa jamaca ama ha ahaado jamcu taqdiim ama ha ahaado jamcu taakhiir waxay ayaguna deliishanayaan xadiidkii nabiga sal l slam uu jamciyey salaadaha isagoo xaj ku jira abdax oo duhurkii iyo casarkii tujiyey xadiidka cabdulahi bin wahb juxayfa abu juxayfa wah bin cabdillahi swaayi iyo xadiidkii ku saabsanaa tabuuk nabiga calayh salaatu wasalaam inuu nabiga calayh salaam salaadaha jamciyo isagoo degan isagoo degan masaladaasi waxaa weeyaan waa masalada ku saabsan jamaca iyo taqdiim iyo taakhiir iyo hadalkaasaa ku jira waxay culimmada isku waafaqsan yihiin waxaa la yidhahdaa jamaca laba masalo bas isku waafaqsan yihiin waxaa kaloo dhan khilaaf baa galay labada masale waxaa weeyaan aljamcu bayna aلظuhri wاlcasri duhurkiiyo casrka fii yowmi carafa maalinta carafa haddii carafa la taagan yahay duhr iyo casr waa la jamcinaya jamca waxaa la dhahaa jamcu taqdiim oo duhurka xilligiisa laiskugu imaano lawada tukan casr iyo duhurba haddii la joogo musdelifa iyaduna jamcu bayna almaqrib wاlcishaa habeenka carafa laga yimid ee musdelifo lagu soo hoyday ayaguna maqribkiiyo cishaha waa la jamcin labadaa murankama taagna marka sababta jamca keentay waa lisafari weeyaan waa jamhuur baa qabta imaamu abu xaniifa isaga wuxuu leeyahy wax jamca la yihahdo ma jirto jamacaasna waan raacsanahay waan waafaqsanahay laakiin wuxuu u yimid linnusuki nusugaa xajka iyo acmaasha xajku ka mid yahay halkaasi marka abu xaniifa isagu jamc maba qabo waxaa masalada ka ahayn qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu masaaisha kale ee jamca laisku hayo waxaa kamida ah masalatu aljamcu liajli madar hadduu roob u yihaado roob daraadii in salaadaha loo jamciyo abu xaniifa halkaas ka taagan yahay jamhuurti baa qabta jamhuurta laftirkeeda imaam maalik isaga wuxuu qabaa maqrib iyo cisho keliya duhur iyo casar iyo roob dartii loo jamcin maayo maqribka iyo habeenka mugdiga iyo cishaha iyo baa loo jamcin karaa waxaa kaloo laisku hayaa masalatu ljamci liajli marad qofka hadduu mariid yahay xanuunsan yahay oo uu salaadii inuu tanna waktigeeda tukado tanna waktigeeda tukado xanuun u hayo inuu jamcin karo ahlulcilmiga qaar baa qaba jamhuurtu ma qabaan laakiin axmed binu xambal iyo bacdi ahlilcilmi baa qaba in la jamcin karo qiyaasan can masalati musaxaada musaxaadada suwarkeeda waxaa ka mida inay salaadaha jamcin karto marka haddii musaxaadada oo iskaba dhiigga ka socda mooyaane iska socota loo ogolaaday qofka xanuunsan ee hadda weysayso haddana tuko mar labaad casarkii madarkii ashina waa la galay culays uu ku yahay rafcu lxaraji iyo maqaasid shariica waxaa weeyaan in loo ogolaado inuu jamciyo musaafir isagaaba ka daranba isagaaba ka daran qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى malikin can naaficin can ibni cumara qaal kaana rasuulu llahi sala اllah alيh wasalam wuxuu ahaa idaa cajila bihi sayr sayrka sayrkii baa laga dhigay wax daderjinta iska leh socodkii marka hadduu uu socdo oo xaalad deg degana ah ku sugan yahay wey idaa ajila cajila bihi sayru socodka hadduu dedejiyo oo xaalad degdeg uu ku sugan yahay oo inuu labadii salaadood marba wakhtigeeda tukado deg deg baa keenay oo u diiday jamaca bayna almaqhribi maqhribkii iyo walcishaa cishihii ayuu jamcin jiray jamcu taqdiimu hadday suurowdo jamcu taqdiimka hadduu u horeeyo markuu diyaargaroobayo isagoo bixidii wixii isku hagaajinayo socodkii rabo inuu bilaabo yaa maqhribkii soo galay cishaha wuxuu og yahay inuu ama gaari dul saaran yahay ama diyaarad saaran yahay ama uu lugaynayo oo dadkii iyo rufaqadii iyo meeshii uu tiigsanayo inuu ka dahamar rabo markaasuu dee ceshihii soo raray oo maqribkiibu ceshihii iyo maqribkii wada tukan haddii laakiin asaga oo socdo maqribka u galo dib buu u laalayaayoo ceshaha xaggiisu iskugu geynaya qaala waxadaanaa muxamed bnu muhanna qaala xadaanaa yaxya can cubaydillaahi qaala akhbaranii naafic ana bna cumara radi allahu canhuma kaana wuxuu ahaa idaa jadda bihi sayru socodka hadduu dadejiyo jamaca bayna almaqribi waalcishaa buu jamcin jiray bacda an yaqiiba shafaqu shafaqa axmarkaa markuu dhaco kadib shafaqa axmarkaa markuu dhaco kadib yuu maqribkiiyo cishaha nabiga iyuu tukan jiray ibnu cumar radi allahu canhu wayaquulu wuxuu dhihi jiray ina rasuula allah nabiga calayhi salaam kaana wuxuu ah idaa jadda bihi sayru socodka hadduu dadejiyo oo xaalad degdega ku sugan yahay dib buu dhigan jiray maqribka jamaca bayna almaqrib waalcishaa buuyuu jamcin jiray waa goorma idaa qaaba shafaqu shafaqa midabka axmarka ee maqribka uu ku dhammaado weeye marka maqhribka markuu dhammaan waa goorma midabka guduudan ee qoraxma ka dhacda ka dambaysa cawaweertaa markuu dhammaado maqhrib waa tegey marka waxaa laiskugu tegay xilligii cishaha la tukanaya halkaasna waxaa lagu radinaya alimaam abu xaniifa raximah ullah oo leh jamacan axaadiista wuxuu kaga jawaabayaa waa jamc suuriya buu leh salaad walba waqtigeedii baa la tukaday laakiin aakhiru luulaa wa walu aaniya ragcadda salaada hore aakhirkeedii iyo midda ku xigtee lagu jamcinaayo awalkeedii baa laisku keenay haddaad tan akhirka ka tukato markaad ka baxdaba tan damba awalka ka tukato sidaasaa loo wadaa isku waktina waa tukatay laakiin mid walba waktigeedi baa tukatay midna aakhirka waa ka tukatay ugu dambays midna awalka waa ka tukatay waxaa arrinkaa diidaya bacda an yaqiiba shafaq shafaqa axmarkaa markuu dhaco kadib maqrib lamaba hayaba markaasuu maqrib waaba tegey xilligaasuu jamca iyo salaadda u istaagi jiray waxadaana yaxya bnu yaxya waqutayba bnu saciid wa abubakr bn abi shayba wacamru naaqid kulluhum can ibni cuyaynata qaala camr xadaana sufyaan can zuhri can saalim can abiihi qaala ra'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan arkay buu leeyahay waa ibnu cumare yajmacu asagoo kulminayo bayna almaqribi maqribka walcishaa idaa jada bihi sayru socodka hadduu dadejiyo waxadaanii xarmana binu yaxya tujayba qaala ahbarana ibnu wahbin qaala ahbaranii yuunus can ibni shihaab qaala ahbaranii saalim bn cabdillaah ana abaahu qaal ra'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan arkay oo idaa cajalahu sayru markuu degdegsan yahay fi safari safarna ku jiro yuaakhiruhu salaata almaqribi buu dib u dhigi jiray xataa yajmaca baynahumaa ilaa uu ka jamciyo baynaha maqrib iyo wa bayna salaati alcisha ilaa uu ka jamciyo oo jamcu taakhiir baa la dhaha dib baa loo dhigayaa waxadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana alfadl yani ibnu fadaala can cuqayl can ibni shihaab can anas bn maliki radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa ida irtaxala markuu guuro oo uu alaabtiisiiyo wixiisa rarto qabla an wixii oo qoraxdu ayna zuulin oo duhur la gaarin ayuu nabiga calayhi salaam geedi galay lix saac oo kaleu dhaqaaqay duhur weli lama gaarin akhara duhura duhurkii dib buu dhigan jiray ilaa waqtiilcasri casarka waqtigiisa laga gaaro uma nasala markaasuu degi jiray casarka markii la gaaro fa baynahumaa duhurkii oo la dibdhigay iyo casarkii awalkiisii ayuu jamcin jiray nabiga calayhi salaam fain zaaqat ishamsu hadday qoraxdu ay zuusho duhur la gaaro qabla an yartaxila isaga oon guurin baa duhurkii la gaaray sallo duhra duhur buu tukan jiray uma rakiba markaasuu gaadiidkiisa raaci jiray oo fuuli jiray halkaa marka jamcu taqdiim kama muuqdo oo haddii isagoo diyaarinayo inuu dhaqaaqan rabo duhur u galo duhurkaasu waqtigiisa tukan jiray casirra waqtigiisa marka noqon sidaasay suurada u eg tahay laakiin axaadiis kalaa caddaysay in jamcu taakhiirna uu jiro jamcu taqdiimna uu jiro oo casarkii intii lasoo raro xilliga duhurka laiskugu imaan karo iyaduna xadiid kalaa caddaysay waxadatanii camaru naaqid qaala xadaanaa shabaaba bnu sawaar almadaini qaala xadaanaa lay bnu sacdin can cuqayl bni khaalidin can zuhriyi can anasin qaala kaana nabiyu sala allah aleh wasalam wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yajmaca bayna salaatayni fii safar laba salaadood inuu jamciyo safar gudihiis akhara duhra duhurkii u dib dhigi jiray xataa yadkula awalu waqti alcasr casrka waqtigiisa awalkiisa le laga gaaro uma yajmacu baynahuma waa jamcin jiray jamacaana waa salaad tii dambe waqtigeedii baa la tukanaya ee maaha jamaca suuriga kamaa dahaba bihi abu xaniifata nucmaan raximahullah qaala waxadaanii abu aahir wacamr bnu sawaad qaala waxaydin ahbaranaa ibn wahb cabdulahi qaala xadaana jaabir bn ismaaciil can cuqayl cuqayl bnu khaalidin cuqayl ibnu khaalid ibnu caqiil can ibni shihaab zuhri can anas bn malik can nabiyi sala allah aleh wasalam qaal idaa cajila calayhi safaru safarka markuu nabigu dadejeeyo akhiru duhra buu dib u dhigi jiray ilaa awali waqti alcasr casrka waqtigiisa awalkiisa fayajmacu baynahuma waa jamcin jira wayuahir lmaqriba maqribkana waa dib dhigi jira xataa yajmac baynahuma bayna alcishaai ilaa uu maqribkii cishihii ka jamciyo xayna waqtigii yaqiibu shafaqu midabkii guduudnaa uu ka tago markaa cishaa la gaaray taqdiimkana waa jira saan sheegnayoo xadiidka tabuuq iyo qisadaa xajka calayhi salaatu wasalaam uu duhurkii iyo casarkii ragcatayn ragcatayn u wada tukaday xilliga duhurka ayaduna jamcu taqdiim bay tusaysaa baabu ljamci bayna asalaatayni fi lxawar labadii salaadood oo la jamciyo filxadari wixii oo la negiya adoo gurigaadii joogo magaaladaadii joogo deegaankaadii joogo oon safar ahayn ood mararka qaar duhurki iyo casarka isku dariba maqribkii ceshiina isku dari maxaa sababta keenay culummada hadallay gelin doonaan oy ka hadlaya xadiidku arki doonaa laakiin arrintaa way dhacday xilligii nabiga sala allah aleh wasalam mase ahayn xilli soo noqnoqdayoo in badan wax la soo noqnoqday ma ahayn sifatu salaati nabi iyo salaadaha nabiga iyo jamaca nabiga uu jamcin jiray salaadaha waa la yaqaanaa marka xaalad soo aroortay way jirtaa oo saasoo kalea ah. marka halkaas culummadu waxbay kala baxeen qaala xadaana yaxya bnu yaxya atamiimi qaala qara'tu cala malikin can abi zubayr maxamed bn muslim can saciid bni jubayr can ibni cabaas cabdullaahi bni cabaas alhaashimi radi allahu canhuma qaal sallaa rasuulu llahi sala allah aleh wasalam baa tukadaa duhra duhurkii waalcasra iyo casarkii jamiican xaalihi kuwa la jamciyey wlmaqriba maqribkiiyo wlcishaa cishihiina waa tukaday jamiican xaalay jamciyey waa madiina fii qowri khawfin cabsi la'aan walaa safarin safar la'aan halkaa markaa wixii la dhihi lahaaba waa laga sii hordegay fii ayri khawfin walaa safar safarna ma jirinoo salaadaha wuxuu nabigu u jamciyey safar ma jirinoo madiinuu joogaa khawf iyo cabsina ma jirinoo ayadana looma jamcinin dayib marad ka waran jiro ma dhici kartaa ayadaasay culimmada qaar dhaheenoo marad baa laga yaaba inuu jiri lahaa jiray iyo xanuun xanuunkaana hade hadduu nabiga haystay saxaabada xanuun ma haynin cudurka qofka haystana dadkao dhan ma siraayeerayo mala yasri yani dadko dhan mudurma noqon karo ayb marka taas waa madarkii waa la diiday oofkii safarkiina waa la diiday riwaayo kale walaa madar madar iyo roobna ma jirin oo roob looma jimcinin iyadana waa imaan doontaaye roobna dartiis ma ahayn ibnu cabaas radi allahu canhuma haddii la weydiiyey wuxuu ku jawaabay sidan soo socotoo nabiga calayhi salaam wuxuu rabay ummaddiisa qof ka mida inuunan xaraj iyo culays iyo mashaqa una dareemin mashaqo una dareemin xogow haddii xaaladii culaysaad ku yar jirto daraasaad ku socota cashar baa kuu socda imtixaan baad diyaarinaysaa dhakhtarkii jaraaxe iyo camaliyadii wuxuu ku jiraa abreshin buu ku jiraa oo xaalad buu ku jiraa deg dega oo culus buu ku dhex jiraa wuxuu ahaa shirar maslaxa iyo dad lagu heshiisiinaayo oo arrintu meel adag marayso ayaa lagu jiraa oo hadba haddana ka kacaydii waktigii iyo howlihiibaa meel adag maraya wararkii baa kala go'aaya wax saas oo kale ah xaalad marka noocaas oo kale oo xaraj iyo mashaqo la dareemay haddii mar walba salaadii loo istaago mararka qaarkood ruqsadaas inta layska qaato ayaa laga faa'iidaysan karaa oo salaadihii nuurkii casarkii intaad jamcisaad isku wadanaysaa howlahaadii maqribka cishii intaad jamcisaad hawshaada iska wadanaysaa halkaas marka waxaa weeye waa sida ibnu cabaas radia allahu canhu oo xabrulumma ah oo saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka waraysay ah sidaasuu asagu u qaatay waxaana weeyaan saxaabada nabiga ugu aqoon badan muraadka iyo ujeeddada nabiga sala allah aleh wasalam afxaashiisa iyo siduu nabiga calayh salam waxu dhaqangeliyey waxadaana axmed bnu yunas wacawm bnu salaam jamiican can zuhayr qaala ibnu yunas xadaana zuhayr xadaana abu zubayr can saciid bni jubayr can ibni cabaasin qaala sallaa rasuulu llahi sala allah aleh wasalam aduhra walcasra jamiican dhammaan buu jamciyey bilmadiinati oka madiina waa xaggee daaru iqaamati rasuuli illah waa meesha nabiga ku nagaa magaaladiisii uu deganaa wey fii kayri khoofin cabsi ma jiri walaa safarin safarna lama ahayno madiinaba la joogaa qaala abu zubayr fasa'altu saciidan baa su'aalay liman facala dalik muxuu nabiga calayh salaam arrinkaa u sameeyey faqaala wuxuu yidhi sa'altu ibna cabaas baan su'aalay kamaa sa'altanii abu zubayrow saad ii weydiisay faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi araada nabiga wuxuu doonay anlaa yuxrija inuunan xaraj iyo mashaqo iyo diiq iyo cariiri gelinin axaddan qof oo min ummati ummadiisa oo haddii xoogo culaysa qofka uu dareemo tanafuskaa iyo wuscigaa iyo burahaas uu qaadan karo ruqsadaas iska qaadan karo qaar baa culammada waxay leeyihin jamc suuri buu ahaa duhurkii akhirkiisa laga tukaday ishi maqribkiina casarkiina awalka laga tukaday taas waaba xarajga nabigeena allah yar allah yuxrija axadan min ummati inaad u fiirsato duhurkii inuu kaa baxay oo muxuu ahaa ulu dilli ulu kulli yani dilli kulli shay milahu arrintii ahayd in loo fiirsado maanta warma gaara iyo noo taakeeya ka jara arrintaa in loo fiirsado hadda duhur baa dhammaanayo casar baa haddana la bilaabayaa oo la gelayaa xarajkiiyo culayska ka daran maxayti culayska ka daran maxay tahay gaar ahaan dadka xilliga hore een saacadahan iyo tawqiidkan kale aan la haysanin taqaawiintan taqwiimkan aan la haysanin culays buu ahaa nabigana muxuu sameeyey anlaa yuxrija axadda min ummatihi marka waxaad garanaysa in salaadihii awalkaba la jamciyey danta la qabsadee la dangutay laakiin arrin oo ma aha muctaad ah oo caado laga dhigani oo xilli kasta la samayni oo arrintaa qofka uu dhahayo maanta anigana waa iska gashani ma aha ogow waa xaalad xaaladda qofku markay qabato uu maaratay tarafuska iyo arrintaa uu iska qaadan karo wallahu aclam waxadaana yaxya bnu xabiib alxaariiyu qal xadaana khaalid yacni bnu xaari qal xadaana quratu xadaana abu zubayr xadaana saciid bnu jubayrin qal xadaana ibnu cabaasin ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam jamaca bayna asalaati salaad buu jamciyey fii safratin saafara uu safray fii qaswati tabuuk fajamaca bayna duhri walcasri walmaqrib walcishaa buu jamciyey tabuug marka uu deganaa nabi warkaas ma soconin qaala saciid wuxuu yidhi faqultu ibnu cabaas waxaan ku yidhi maa xamalahu calaa dalik maxaa ku xumbaaray waaba degan yahay qaala araada anlaa yuxrija ummatahu ummaddiisa inuunan xaraj culays gelinin taa hore laakiin madiinay ahayd ta'wiil ma geli karo qaala xadaana axmed bnu cabdillaahi bnu yuunus qaala xadaana zuhayr xadaana zubayr can abi dufayl caamir camr bn waailata aakhiru man maata min asaxaaba sanata mia wa cashara boqol iyo toban markii hijrada maraysay buu dhintay baa laleeyahay abu dufayl radia allaahu canhu saxaabada nabiga ninka ugu dambeeyey bu dhimashada can mucaad walidaalika saxaabadu buu ka wariyaa isaga waaba yaraaba uxudqaswatu uxud buu dhashay qaswatu uxud ayuu dhashay markaa uxudna sanadkii saddexaad hadday ahayd inuu marka siddeed sano meelahaas ayuu joogay intuu nabiga noolaa alayh salaatu wasalaam sidee jir meelahaas u gaaray mayarbu markay ahaa markuu nabiga dhibray alayh salaatu wasalaam marka waa meelahay culamaad musalax dhahaan halkay ka hadlayaan qofka noocan oo kale ah saxaabiyu ru'ya taabiciyu riwaaya saxaabiyun fi ru'ya taabiciyun fi riwaaya xagga ru'yada waa saxaabi oo nabigiibuu arkayoo tacriifkii iyo saxaabi wixii lagu qeexay waa soo gelayaa man ra'a nabiya muuminan bihi wamaata calaa dalika waxaa weeyaan xagga waa saxaabi laakiin xagga riwaayada nabi kama wariya saxaabadiibuu ka wariya can mucaadin qaal qaala akrajnaa maca rasuuli ilah nabiga maciise calayh salaam ma baxnay fii qaswati tabuuq duulaankii tabuuq fakaana yusalli duhra walcasra jamiican walmaqrib walcishaa jamiican buu jamcin jiray jamca marka waa jamacii caadiga safarka waxaana ku tusayaa in la jamcin karo jamcu taqdiim iyo jamcu tahiir labadaba jadu sayrna inaan loo shardinayn jadu sayr ee inaad markaa socoto taagantaada safar tahay macnaha waxaa ujeeda aad waddada hayso qaala xaddaana yaxya bnu xabiibin qaala xaddaana khaalid yacni bnu xaarid qaala xaddaana quratu bnu khaalidin qal xadana abu zubayr mxamed xadana camir bn wahilat abu dufayl qal xadana mucaad bnu jabalin radi allahu canhu qaala jamaca rasuulu llahi sala la alay slam baa jamciyey fii qaswati tabuuk bayna duhri duhurkii walcasri buu jamciyey wa bayna almaqribi maqribki walcishaai buu jamciyey qaala faqultu maa xamalahu cala dalika oo maxaa ku xumbaaray qaala wuxuu yidhi araada an laa yuxrija ummatahu in ummadda dhibin waxoogu mararka qaar shareecadeena yusrigeeda iyo fudaadkeeda laga faa'iidaysto waa wax oo mar dhacay weeyaane wax uu qofka caado ka dhigan kara ma aha oo dadka kusaalaada ama xajiiska iyo salaadaha ay ku culus tahay ay soo qaadan karaan mar walba xadaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb qaala waxay dhaheen xadaana abu mucaawiyata xaa xadaana abu kurayb abu saciidin ashaju walafdu labi kurayb qaala xadaana wakiic kilaahuma can acmash can xabiib bin abi haabit can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal jamaca rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa jamciyey bayna duhri duhurkii walcasri casrkii wlmaqribi maqribkii walcishaa cishihii bilmadiinati ay fi lmadiina fii kayri khawfin cabsi la-aan walaa madarin robla'aan safar baan soo marray walaa safarin marka madarra waa la raaciya isaguna marad bay qaarkood ku fasireen oo ay u deliishanayaan iyaduna waa laga jawaabo fii xadiidi wakiic qaala qultu libni cabaas waxaan ku yidhi lima facala dalika oo muxuu saa u yeelay nabigu qaala wuxuu yidhi kay laa yuxrija ummatahu ummaddiisa inuun xaraj iyo culays gelinninoo xaaladii xooladii kuwar culus tahay ay iska fududaystaan wfii xadiiث abi mucaawiyaةa qiila لiبn cabaas maada araada dalika qaala araada an laa yuxrij ummatahu qala wxadaثna abu bakr بn abi shayba qala xadaثna sufyaan بn cuyaynata can cmr can jaabir bn زaydi can ibni cabaasin qaala sallaytu maca nabiyi amaaniya sideed baan tukaday waa duhr iyo casr laisku daray marka waa magaaladii baa la jooga madiina salaad musaafir ma aha laba ragcad laba ragcadood baa la tukan lahaa afar afarteedii siday ahayd baa loo tukaday laakiin waa la jamciyey jamiican xaaliyihiin wasabcan toddobana waa maqrib iyo cishe jamiican xaalihiin buu nabigu alay salaam tukaday qultu waxaan idhi qaala wuxuu ii qultu yaa abaa shactaa adunuhu ahara uhra ma laga yaabaa inuu duhurkii dib u dhigay ahara uhra duhurkii inuu dib u dhigay abu shactuu waa jaabir bnu zayd jaabir binu zayd baa abu shacta la dhahaa camar binu diinaar baa wuxuu leeyahay adunnu waxaan u malaynaya ya abaa shacta adunuhu ahara uhra inuu nabiga duhurka dib u dhigay waxajara alcasr casarkiina uu dadejiyey wa akhara maqribkiina uu dib dhigay wacajar alcishaa cishihiina u dadejiyey oo middan awalkeedii middan aakhirkeeda isku keenay qaala wuxuu yidhi abushactaa jaabir binu zayd waan adumu daaka anna saasaan u malaynayaa waa ra'yi culimmada qaar ay qaateen laakiin ibnu cabbaas oo saxaabi ah siduu ku fasiray ka xoog badan qowlu taabiciy taabici warkiis qaala xadaana abu rabiic zahraani caliy bnu daawuud qaala xadaana xamaad bnu zayd bnu dirham can camr bni dinaar can jaabir bni zaydin can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula allah sala allah alay wasalam sallaa bilmadiinati sabca waaamaaniya waad ogaatay sabcan waa maqrib cishe amaaniina waa duhurki iyo casarka sideedda aلظuhra wاlcashra waa sideedii wاlmaqriba wاlcishaa waa toddobadii qala xadaana abu bakr abu rabiic الzahrani qala xadaana xamaad can zubayr bn xiriitin can cabdillahi bni shaqiiq qaala khaطabanaa ibnu cabaas cabdullahi bn cabaas baa noo khudbeeyey yowman maalin bacd alcasr casarkii markii la tukaday buu istaagay xataa harabat الshams ilaa qoraxday ka dhacday oo weliba wabadat الnujuumu xidigay ka soo baxaan maqribkii tag cishihii iyo warig ayaa la galay xidigaa marka soo ma waqti cisha weeyaan xataa qalabat ishamsu qoraxdii baa dhacday wabadat inujuumu xidigiina waa soo baxeen casar isaga la tukaya meesha maxaa ku galan maqribkii yaa xilliga cishaha galay wajacala annaasu dadkii waxay guda galeen yaquuluuna inay leeyihiin asalaata alaata ayay leeyihiin marka mansuuba cala liqraaw salaata salaat yani salaadda kaana tuji salaadda kaana tuji ayay leeyihiin salli bina salaaddana tuji qaala ama salaaddii baa la gaaray xadarat isala faatati ala waa tagtay maqribkii teg qaala fajaahu rajulun salaadii ibnu cabaas dan kama gelin muxaadaradiisii buu iska wataa si qiiro leh oo xamaaso leh arrimaha jira markaa waad garanaysa culays baa jira oo buu markaas rabaa inuu xalliyo ibnu cabaas watigii waxyaalihii uu ka qayb qaatay waxaa kamid ahaa khudabkiisii iyo fiqigiisii iyo fahamkii shareecada uu nabiga calayh salaam ugu duceeyey ooga faa'iidaystay nimankii khawaarijta ah ee kumannaanka ahaa ee ka fallaagoobay ciidankii caliy bin abi aalib radia allaahu canhu ee yidhi khawaarij la baxay magacaas loo bixiyey kharajuu can xukmin cali bay ka baxeene xaruuriyaal dhihi jiray gaar u baxay nimanka ayaga ah oo cali iyo dadki raacsalaa iyo kabaa'ir bay ku dhaceenoo waa gaalo oo waxaa halkaas ka bilaabata takfiirka sheekada meesha ka bilaabata weeyaane waa u tegey ee si u wacdinaayey oo la hadlaayey dhowr kun ayaa soo raacday oo tiri waan qanacnay waan qanacnay marka arrimahaasaa laga yaaba asalaata salaad marka fajaahu rajulun ninbaa asalaata salaadii dadka ay dhaheen markuu dhag u dhigi waayey u yimidba min bani tamiim reer bani tamiima laa yafturu khayr kama gaabsanaayo siduu asaga u wato waa khayr raadis way walaa yanfani nin laabana ma ahoo toos buu u yimid isagoon laabanaynin asalaata salaad buu yiri deray intuu soo kor istaagay ibnu cabaas baa wuxuu yidhi tucallimuunii bisunna ma sunnada baraysaa laa uma laka hooyadaa waaye hooyadaa waaye macnaha sunnadii nabiga ay baraysaa sal allah alay wasalam saxaabi jaliil weeyaan xabrulumma ah oo nabiga calayh salaam uu yidhi ilaahay oo diinta fahansii oo ta'wiilka iyo tafsiirka iyo fahmi shareecada fahansii qur'aanka marka maanta anay sunnay baraysaa uma qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuul allah waabaan jamcinaynaaba gebigeedaba dib baan udhiga ilaa cishaa isku tegayna ra'aytu rasuul allah nabiga calayh salaam baan arkay jamaaca asagoo jamciyey bayna duhri duhurkii iyo walcasri casarkii jamciyey walmaqribi maqribkii walcishaa cishii jamciyey wixii oon musaafir ahayn marka maanta xaaladan aan ku sugannahay iyo wadahadalkan iyo niqaashkan iyo doodan iyo xiwaarka noo socda dib baaba loo dhigay maqhribka cishada waqtigiisuman tukayayna qaala cabdullaahi wuxuu yidhi ibnu shaqiiq faxaaka fii sadrii xabadkay waxaa ku noqnoqday min dalika warkaa uu ii sheegay ibnu cabaas iyo ficilkiisaasi shayun shay oo min ashaki wacadamu qanaaca shaki iyo qanaaca la'aan ayaa xabadkayga galay in nabiga calayh salaam isagoo musaafir aheen oo magaaladiisa jooga uu salaadihii isku dardaray oo jamciyey marka anoo shakisanoo ku qancila faatayta aba hurayra abu hurayra u imaaday radi allahu canhu saxaabada ugu xadiid badnaa fasaltu markaasaan weydiiyey arrinkaa ibna cabaas uu sameeyey waxuu ku hadlay fasadaqa maqaalatah qoraahdaa ibna cabaas buu rumeeyey abu hurayra waa runtii buu yidhi runtii weeyaan way bannaan tahay mararka qaar xaalada mulhima lagu jiro in saa la yeelo qaala xadaana ibn abi cumara qaala xadaana wakiic qaala xadaanaa laakiin xadiidka isagaa waxaan nidhi aragtiyo badan bay culamadu ka qaateen xataa imaam tirmidi raximah llah wuxuu leeyahay kitaabkiisa sunanka ah, laysa fii kitaabi xadiiu ajmacat اluma cala tarki اlcamali bih ila xadiiu ibni cabaas wa xadii qatli shaarib alkhamri fi marat raabica wuxuu leeyahay kitaabkayga kuma sugna xadii ay ummaddu ku ijmaacdo inaan lagu camalfalaynin la qaadanaynin laba xadii mooyeene ad laba xadii bay ummadda isku raacda inan lagu camalfalaynin xadiidka ibni cabaas ee rasul soo madine jooga uu salaadii iyo xadiidka ku sugan in la dilaayo qofka shaaribulkhamriga ah khamrada cabay wuu cabay waa la garaacay mar kalu haddana ku cabay waa la garaacay mar saddexaad buu cabay waa la garaac marka afar faktuluuhu baa soo arortay dila marka faktuluuhdaasi in un lagu camalfalayninna ijmac weeyaan marka faktuluuhdaasi waa sax oo ijmaac waxaa ah waxaa waa mansuuq waxaana lagu nasakay ijmaaculumma ummadda ijmaaceeda ayaa isku raacday inuu mansuuq yahay xadiidka asaga ah ijmaacuna sidii isagoo iyo naqli buu dabada ku hayaa oo haystaa laakiin middan ayada ee uu leeyahay tirmidi waxaa lagu ijmaaca inu camalfalaynin waxaa weeye ijmac maaha ijmac ma aha sidaasuu alimaam nawowi raximah ullahu qarirayaa aqwaal iyo hadallo badanna waa geliyey masalada raxmat ullaahi calayhim jamiican qala xadaana ibn abi cumar xadaana wakiic bn jarax qaala xadaana cimraan bn xudayr an cabdillaahi bn shaqiiq alcuqayli qaala qaala rajulu libni cabaas ninbaa ibni cabaas wuxuu ku yidhi tamiimigii weeyaan asalaa salaadana geli wacdigii baad dheeraysay fasakata waa aamusay uma qaala asalaa salaadana geli fasakat uma qaala asalaa fasakat uma qaala laa umma lak hooyadaa waa ama hooyo kuma sugnaato nin hooyadii baa la gelinoo laqiido meel laga soo helaybaa oo kala noqo atucallimuna bisalaa ma salaad baadna baraysa annaga xikmad iyo ujeeddo kalaa jirta meesha wa kunaa najmacu bayna salaatayn baaba jamcin jiray calaa cahdi rasuul xilliga nabiga ah <coughs> baabun jawaazi اlinsiraaf in la gadoomo way bannaan tahay min asalaati salaada laga soo gadoomo can ilyamiini dhanka midigta iyo washimaali dhanka bidixda gadoonka isaga ah waxaa markii imaamka uu salaada ka baxo istakfirullah saddex jir hadduu dhaho astakfirullah u yidhaahdo allahuma anta salaam minka salaam uu adkaartaas akriyo kadib wuu soo jeesani jeesigaas marka markuu soo jeesanayo dadka uu kusoo jeesanayo dhanka midigta isku wareejini mise dhanka bidixda isku wareejini waa soo jeesiga o soo jeesanaye ma aha fadhiga markuu fadhiisanayo soo jeesiga kadib fadhiga uu fadhiisan lagama hadlaayo midkaa asaga ah dadkao dhan uusaa uqaabili dhinacana ujeedsan maayo midigna ujeedi maayo bidixna ujeedi maayo dadku kusoo jeesanaya sidaa way sunnada nabiga sala alla alay wasalam ee waxaa weeye marku uu isusoo kala wareejinaayo ma dhanka midigtu isusoo kala wareejin mise dhanka bidixda sidaa weeyaan taas wax laga hadlaayo marka arrintu waa waasac labadaba way bannaan tahay egow labadaba saxaabada laba saxaabi oo soo socda ibn mascuud iyo anas mid walba wuxuu leeyahay xagga midigta in badan baan arkay inta bidixda in badan baan arkay ayaad arki doontaa xadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana abu mucaawiya wakiic can ilacmash can cumaar can aswad alaaat min ataabiciina fii nasaqin waaxid saddex taabiciina ayaa halkan iska warinaysa acmash sulaymaan bin mihraan waa taabici saqiira anas buu arkay cumaara aswad saddexdaba taabiciin wey imarat nuqaqa ayaa aswad ibnu yaziid can cabdillahi bni mascuudin qaala wuxuu yidhi laa yajcalanna axadukum axadkin yuuna yeelin lishayaani shayaanka yuuna u yeelin min nafsihi naftiisa iyo cibaadadiisa jusan qayb yuuna ka siinin shayaan laa yaraa bian laa yara inuunan arkin baaba shayaan wax siina ilaa ana xaqan xaq inuu korkiisa yahay mooyaane wax kale caleyhi korkiisa allaa yansarifa inuunan gadoomin ilaa can yamiinu dhanka midigtaa mooyaane oo qofka inuu caqiideeyo bidig inuu usoo wareegan mooyeene inayna bidix bannaanayn waa shaydaankii ood cibaadadaadii iyo qayb kamida siisay wey oo naftaada qayb kamida ku tasarufaya laa yajcalanna axadukum lishaydaani min nafsihi jusan yuuna siinin laa yaraa yuunan arkin laa yaraa inuuna arkin ilaa ana xaqan calayhi korkiisa inuu xaq ku yahay mooyeene alla yansarifa inuuna gadoomin ilaa can yamiinihi dhanka midigta mooyeene inuun dhinac kale u gadoomin inaynu xaq kale waajib una ka saarrayna waajibka uyaa midig un taa inuu maleeyo wa taasaa waxay tahay icdaa juz min nafsika lishayaan markaasuu wuxuu yidhi deen cabdullaahi akaru maa ra'aytu rasuula allah rasuulka calayhi salaam intaa arka waxaa ugu badnaa yansarifa isagoo gadoomaya can shimaali bidixdiisa markuu salaada ka baxo nabiga calayhi salaam dhanka midigta ma ahe dhanka bidixda ayuusaa ugu soo jeesan jiray inta badan waa sida ibnu mascuud isaga uu waa iska taqriibi masalada qof walba marka yaa badnaan labadooda labada way dhici jirtay dhaanka midigta iyo dhanka midxood uu soo gadoomo ibn mascuud isagu xagganu marka agtaniya ku tilmaamo qaala xaddaana isxaaq bn ibraahim qaala akhbarana jariir bn ciisa wrayan isxaaq waxaddaana caliy bn khashrab qaala akhbarana ciisa jamaca nacmish bi hada isnaad mila waxaddaana qutayba bnu saciidin qala xaddaana abu cawaana wadax can isudayi qaala sa'altu anasan baan su'aalay kayfa ansarifu idaa sallaytu markaan salaada tukada see u soo jeedsadaa can yamiini ma dhanka midigta aw can yansaari bisabaabixda waxa laga hadlaa waa insiraafkii bacdal insiraaf ma aha marka la soo gadooba kadib see u imaamku ma aha waxa laga hadlaayo wejigu dadka soo qaabilin dhammaan si dhexdhexaada laakiin markuu gadoobayo midig mase bidix baa loo soo gadoomi qaala wuxuu yidhi amaa ana anas wey fa akaru maa ra'aytu intaan arkay waxaa ugu badnaa rasuulalla nabiga calayh salaam yasarifu asagoo gadooba cala yamiini midigtiisa marka labadaba akar weeyaan in badan midig waa ka soo gadoobay nabigu in badanna bidix waxadaanaa abu bakr bin abi shayba wazuhayr binu xarbi qaala xadaanaa wakiic an sufyaan can suday can anas ana nabi sal slm kaana yansarif can yamiini xagga midigta buu nabiga calayh salaam usoo gadoomi jiray waa anas ibn mascuudna muxuu yidhi bidixda labadaba marka way badnayd marka labadaasi waxba ha u arkin mid un inay xaq tahay ha u arkine labadaba inay bannaan tahay arrintaay waasax tahay saa iskaga wad baabu istixbaabi yamiin liimaan imaamka midigtiisa oo la sunneeyey in xagga midigta imaamka laga maro safka maanaha haddii safkii la safanayo dhanka midigta ayaa fiican qala waxadaana abu kurayb maxamed bn cala akhbaranaa ibn abi zaa'id can miscr bn kidaab can haabit bn cubayd can ilbara bn caazib radi allahu canhuma qaal kunaa idaa sallaynaa markaan tukanno waxaan ahayn khalfa rasuulila nabiga gadaashiisa calayhi salaam axbabnaa waxaan jeclaan jiray an nakuuna can yamiinihi inaan dhanka midigta aan kaga toosno yuqbilu calaynaa ama soo qaabiliya biwajhi wejigiise cinda lisraaf wey yuqbilu calaynaada waa marka salaamo naqsiga dee midigtii ka bilaaban marka la salaamo naqsanaayo dhanka midigtii ka bilaaban araggaas hore nabiga ishiisa ku dhacaysa tanay u dhibanayaan saxaabadoy rabaan iyo marka hore uu soo gedinaya cinda fii riwaayati anas qaala fa samictuhu yaquul waxaan maqlay nabiga calayh salaam oo leh rabbi qinii cadaabaka yowma tabcau aw tajmacu cibaadak rabbi rabbigayow qinii cadaabak cadaabkaada iga badbaadi yowma tabcau maalintaa soo bixin aw tajmacu aad soo aruurinaysa cibaadaka addoommahaadii qubuurta ku jiray aad soo kulminaysa dhammaantood ay hortaada soo tuuran doonaan maalintaa ilaahay oo cadaabkaan iga badbaadi haasuu nabiga calayh isalaatu wasalaam waa kii sujuudda ku akhriyay nabiga calayh salaam oo ku ducaysanayay caaishana ay raadinaysay radia allahu canha xadaanaa abu kurayb zuhayr bin xarbi qaala waxay dhaheen xadaanaa wakiica misxab bin kidaan bihada isnaad walam yakun yuqbilu calayna biwajhi intaa maanu sheegin waa riwaayadan dambe ee maaragtay mutaabacada ah waxaan sheegin riwaayada dambe ee mutaabacada weeyaan ayb mutaabacadana hadda saad ku fiiriso aragtaba waa mutaabaca qaasira ah meelay labada sanad iskugu imaadeen oon saxaabiga iyo meelaha ka ahayn ma jirto ilaa miscar bin kidaam wakiic miscar bin kidaam ayaa la yidhi marka abu qurayb iyo zuhayr sheekhu muslim wakiic sheekhu sheekh miscar bin kidaam sheekhu sheekhu sheekh halkaa markaa miscar bin kidaam hadduu wakiic uu noqdo mutaabacada wuxuu mutaabacinaya wakiic wuxuu noqonayaa sheekha labaad oo ah ibn abi zaaida marka miscar baa ku jira sanadka hore miscar baa ku jira marka waxaa ismutaabacinaya ibn abi zaaida iyo wakiic sax wey marka waxaa wey mutaabaca taama wey mutaabaca taama weya baabu karaahati shuruuci in la gudagalo waa karaahiyo fii naafilatin salaad sunna ah bacda shuruuci lmu'adini muadinkii markuu gudagelay kadib aliqaama aqimka ee fii iqaamati salaad salaadda aqimkeeda markuu muadinka gudagalo aqimkii bilaabo sunna in markaa la bilaabo ma banaana karaahiyada waa taxriim wey waxaad ka garanaysaa nahyiga iyo in salaadiiba la anfiyey oo la diido yiri wax salaada maba ahaba xadaanii axmed bnu xambal shaybaani abu cabdillahi alasbaxi imaamu ahli sunna qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar gundar qaala xadaanaa shucbata bnu xajaaj can warqa ibnu camar can camr bni dinaar can caطaa'i bni yasaar can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi sala allah alيh wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi idaa uqiimat isalaatu salaaddii faradkeeda haddii loo aqimo falaa salaata salaad ma jirto ila almaktuubatu midii faradka adduunyada salaad la geli kara ma laha marka nafyigaa waa nafyu sixa wey maba ansaxayso salaadii haddiiba la aqimo khalaas haddaad markaa salaad aad gashay ama aad gelayso jooji ah, ragcaddii u horraysa marka haddaad gelayso salaaddiina la aqimay waa iska soo dhaqaaqaysaa niyatu qadci salaad unbaad niyood mooyeen assalaamu calaykum dhihi maysa assalaamu calaykum waxaa iska leh khitaamu salaad salaad gabagabowday oo la dhammeeyey rukniga u dambeeya salaadda assalaamu calaykum la yidhahdaa ee ragcadda horraysa adoo ku jiraan assalamu calaykum dhihi maxaad ka baxday rukniga meesha aad gelisay asalaamu calaykum taas aad meesha gelisay meeshaa kuma jirto kuma jirto asalaamu calaykumta waxaa weeyaan waa taxliil baa la dhahaa taxliiluhaa tasliim taxliilkuna waa marka salaada la bogo weeyaan maxaa samayni waska dhaqaaqi waska dhaqaaqaysaa adoo meel la fiirinin geesaad la fiirinin asalaamu calaykum dhihin yaa iska dhaqaaqi marka hore salaadna kuma jirin idaa qiimasa falaa salaata ila almaktuuba midda faradkaa mooyaane salaad ma jirto marka haddii laakiin ragcaddii u dambaysa aad maraysa ka warran aqinkiina u bilowday markaasi yani maxduurkii laga baqaayo inay ragcadda hore ku dhaaftay iyo meesha kuma jirtee waad dhammaystiranaysaa bay culamada qaar yidhaahdeen xataa qaar baa ragcadda labaad inay ku dhaafta haddaan ka baqayna midda hore hataa dhib male waxaasoo dhan waxaa weeyaan xadiidkan waa caam idaa uqiimat isalaatu falaa salaata ila almaktuuba marka laa salaatada waa nakira fii siyaaqi nafyi salaad lama tukan karo ila almaktuuba faradka mooyeen waxadaanii moxamed bnu xaatim wa bnu raafic qaala waxay dhaheen xadaanaa shabaaba ibn cabdiraxmaan naxwi xadaanaa warqa bi hada qala waxadaanii yaxya bnu xabiib alxaariifiyu qala xadaana ruux ibnu cubaada qala xadaana zakariya ibnu isxaaq qala xadana cmr bnu dinar qala samictu caطa bn yasaar yaquul can abi hurayrata can nabiy sala اllah alيh wasalam anahu nabigu qaala wuxuu yidhi idaa uqiimat isalaatu haddii salaadii la aqimo falaa salaata salaad lama geli karo ila maktuuba taa faradkaa mooyeene salaad sunaa aan geli ma cidhiirsan ma dhihi karti qaala waxay leeyihin haddaadan masaajidka markaad joogin oo gurigaada aad joogto salaada sunada kusoo tukan amaad ka soo gaari karto faradkaada soo gaari karto ayay qabaan laakiin haddii salaadii la aqimo labadii ragcadood ee salaadda subax ka horeysay ka horreysay adoo weli tukanin salaadda faradkaad imaanaysaa waa tukan kadib aad gadaal ka qadayn waa bannaantaha in la qadeeyo xadaanaa cabd bn xumayd qaala abarana cabdrazaq qaala abarana zakariya bn isxaaq bihadrsna mila ayb ama la qadeynaya way ka hadlaan laakiin xilli kasta waad qadayn kartaa lann salaatun daata sabab qado wey allah weya wax dhibaataa ah male xadaana xasan xulwaani ibnu cali qaala xadaana yaziid bn haaruun qaala akhbarana xamaad bnu zayd bnu dirham can ayuuba can camr bni dinaar can caطaa bni yasaar can abi hurayrata can nabi sal sl bimilihi qaala xamaad wuxuu yidhi uma laqiitu camran camar baan la kulmay buu leeyahy waa ninka la yidhahda xamaad ibnu zayd haddaa isaga camr waxaa u dhexeeyey ayuub haddana biduuni waasita ayuu camar la kulmay way dhacdaa uma laqiitu camra maa la kulmay faxadaanii bihi waa ii sheegay xadiidkii walam yarfachu laakiin marfuuc kamuna dhigin can marka hore soo yidhi haddii marka marfuuc iyo mawquuf ay isku dhacaan oo riwaayadan midna waa marfuuc midna waa mawquuf hal wax mayna ka hadlaysaa yuqadimu rafcu can alwaqf rafcigaa la hormarin lianna fiihi ziyaadatu cilmin kol hadduu raawigu iqa yahay xadiidka marfuuca ee ila loo kor yeelay ayaa laga hormarin قال xadana cabdاللahi بن مسلمة القعنبي qال xadana إبراhيم بن سacdi عan abiihi aabihiisoo sacd عan xفs بن cاaصم عan cabdاللahi بن mالك بن بحayna عan cabdاللahi بن mالك بن baa halkaa fiican hmز la geliyo ibnu la yidhaahdo لأnnahu waxay waصfi ka tahay cabdulaahigaas ee maalik ma aha can cabdاللaahi بن malikin cabdulaahigii ibnu buxayna ahaa saa weeye waxa ibnu buxayna waa cabdulaahi eh maali ma aha maali ma aha buxaynadu waa umu cabdillaah cabdilaahi hooyadiis wey ee ma aha maali hooyadiis buxaynadu waa haweeney can cabdillaahi bni maalik waa kee cabdulaahigaas ibnu buxayna buxayna wiilkeedii aabihina maalik la dhihi jiray ana rasuulallah nabiga calayhi salaatu wasalaam mara birajulin nin buu soo salaad ku jira waqad qiimat salaatu salaadii baa laaqimay salaatu subxi baa laaqimay wuxuu salaada subax laaqimay ayuu nin salaad ku jira nabiga soo maray fakalamahu bishay hoos buu hadal ogu dhigay nabiga alayh salaam waxbuu u sheegay dadka maqlaynin laa nadri ma ogin maa huwa wuxuu yahay nabigu inuu ninka hadal hoose ku yidhi waa maqalla asagoo tukan laakiin wuxuu yahay maanan ogaanin falama insarafnaa markaan salaadii ka gadoonno ka soo baxnay axadnaa ninkii baan iswarka ka qabanay ninka asaga baan iskugu yimi wax yar inuu fakado laba rabo nabiga calayh salaam aqwaashiisa iyo hadalladiisa wixii yaroo shuxa waa la dabagelaya nabiga wuxuu ku hadlay axadnaa waxaan isku wareejinay ninkii asagaha naquul anagoo ku leh maadaa qaala laka muxuu kugu yidhi rasuulu llahi sala alla alay wasalam war hadday rasuulkaadoo boos kugu dhigay muxuu kugu yidhi qaala ninkii wuxuu yidhi qaala lii nabiga wuxuu igu yidhi yuushiku waxaa dhow an yusalli axadukum intaad ka soo dardartaan oo ka badbadisaan an yusalli axadukum inuu tukado asubxa salaadii subax arbacad afar tanaa soo socota buui heerkaasaad ku socotaan inaad salaadii subaxeeda labada ragcadood heed afar dhigtaan leannu aqib wixii ka dambeeyay salaad keliya iska leh subax la yidhahdo subaxna laba ragcadood bay aheed marka aqinka dhexdiisa aqimkii iyo gadaashiisa waxaad gelaysa laba iyo labo kale afar saanadi sheekadu noqon qaala qacnabi wuxuu yidhi cabdullaahi binu maalik binu buxayna can abiihi sidanuu leeyahay waa qacnabi cabdullaahi binu maslamata alqacnabi shaykhu muslim waaye wuxuu leeyahay cabdullaahi binu maalik binu buxayna can abiihi aabbihi buu ka wariyay maalik binu buxayna tanaa kala tegay raggii ehlucilalka yaqaanay iyo naqdiga iyo xifdiga caanka ku ahaa imaam muslim baa kamid ah kutubuljarxi watadiil bu cilmuljarxi watacdiil buu aad caana ugu yahay oo ku caanbaxay iyo cilalulxadiid qaamidkee qarsoonee dadoo dad mataa inaan garanayn muxadiiinta dad yar oo asxaabulmawaahib ah ilaahay uu ku banaystay qaala abulxusein wuxuu yidhi abulxusein waa kuma muslimun muslim wey marka inuu ardaygiisii ardadiisii ay meesha ku jiraan oo qaala axadu talaamiidii ka ibraahim qaala abulxusein muslimuu ahaa inay saa dhaheen iyuna isaga dhaftarkiisa uu yahay waxa sidaa isleh calaa ariiqati tajriid albadiici baa la dhaha marka inuu isaga tajriid isu sameeyey oo qaala abulxusein muslim deena iltifaat baa la dhahay qaala abulxusein muslimun uu marka saas isaga iska hadlay asagii baa iska hadlay way dhacdaa mararka qaar inuu qofka magaciisa hebel wuxuu yidhi isagaa iska wada qaala abulxusein wuxuu yidhi muslimun ahaa waa musanifka sheekha kitaabkan iskale qiimaha badane eh, radia allaahu canhu wa qowluhu qacnabi can abiihi uu yidhi fii hada alxadiidi xadiidkan khaun waa khaa alad weeyaan maxaa khaladuu ku yahay lam yurwa min malik xadiian lam yurwa min maalik xadiian wax xadiiaba lagama wariyaba gebigiisaba wiilkiisa cabdulaahi baa xadiis laga wariya la arkay mooyaane wax maalik ku saabsan oo riwaayo iyo xadiida uu leeyahay lamama maqalba ah, lamaba sheegin meeshana waxaa noqonaysa inuu xadiidka isaga leeyahay oo uu ka wariyo wiilkiisa ka wariyo halkaasaa lasoo iktishaafo lasoo ogaaday intii la baarayna waxaa la ogaaday sheekhan sheekhan maalig la yidhaahdo oo abu cabdilaahi ah abu cabdilaahi ibnu buxayna inuun wax xadiidaba lahayn way dhacdaa dee dad waxaa jira asxaab afraad la yidhaahdo oo hal xadiidu base laga hayo qaaraan xadiidba laga hayn awa saxaabada nabiga calayh salaam ee boqolka kun ee xajatulwadac nabiga la xajisay calayhi salaam xadiistooda qaar baan nabiga maarata aan xadiid ka xifdinin qaar baa maarata laga yaabaa inay hadee raggala ka qaadeen kafaayadii marka waa saas wey aamin kasta oo saxaabia ina xadiikiisa la sheegay xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana abu xawaan alwabax can sacad ibnu ibraahim can xafs ibnu caasim can ibnu buxayna hadda ibnu buxayna yuu noqon cabdulaahi buu noqon cabdulaahi buu noqon ibnu maalig ahaa qaala wuxuu yidhi uqiimat salaatu subxi baa laaqimay fara'a rasuulu llahi sala allah alay wasalam rajulan buu arkay yusallii wlmu'adinu yuqiim salaad buu tukanayaa muadinkina aqim buu ku jira faqaala nabigu wuxuu yidhi atusallii subxa arbacan ma subaxi baad afar tukanaysaa ma subaxii aad afar tukanaysaa marka cabdulaahi binu maalik binu buxaynawi saxaabiga wey radi allahu canhu qaala xad maalik maaha abi maaha qaala xadaana abu kamil aljaxdari fudayl ibni xusayn qaala xadaana xamaad yani ibnu zaydin xaa waxadaanii xaamid binu cumar bakraawi qaala xadaana cabdulwaaxid yani ibni ziyaadin xaa وxadana iبn umayr mxamed bn cabdlahi qal xadana abu mucaawiyaa wadax kulhm can caas bn sulayman axwal xaa waxadana zuhayr bn xarb walafdu ila qal xadana marwan bn mucaawiyat alfazari can caas walaxwal ibn sulaymaan can cabdillahi bni sarjasi qaala dakhala rajulu masjida nin baa masaajidkii soo galay nabiga calayh salaam masjidkii nabiga wa rasuululahi sala allahu alay waali wasalam fii salaati alqadaad salaad subax markaa ku jiraa fa ragcatayn laba ragcadood buu fii jaanibi lmasjid masaajidka dhinaciisaas yuu salaad ku tukaday laba ragcadood salaad subax ka horraysay uma dakhala wuxuu soo galay safkii maca rasuulila nabi maciisa calayh salam uu salaaddii galay falama sallama rasuulu llahi markuu salaamo naqsaday sala allah alayh wasalam qaal yaa fulaan hebelow biayi salaatayni labadii salaadeeda tukatay mideebaad ictadta tirsatay salaaddii salaada subaxee faradka aheed labadii salaadeeda tukatay teed farad ka dhigatay oo tirsanaysaa am bisalaatika waxdaka salaadaad keligaad tukatay miya am bisalaatika macana mise midaan dala tukatay sunno meesha maba soo geli kartee sunno meesha maba soo geli kartee teed farad ka dhigata hadi aqimka hadduu dhacay salaad loo istaagaya ma jirte marka arrintaasi waxaa weya wax rin wanaagsan ma aha sunnaad ku roortay tukatay oo tukanaysaa farad baadna ka mashquushay marka sunnada faradna farad baa fiican oo fadli badan ilahayna wuxuu jecelyahay faradku jecelyahay wamaa taqaraba ilaya cabdii ah, bishayin axaba ilaya mima aftaradtu calayh addoonkayga waxa ugu soo dhowaada waxaan ugu jeclahay waxaan ku farad yeelay haddii marka salaadii faradkeedu loo istaagan yahay sunna meeshaas ka dhig faradkaasu ilahay jecel yahay hore ka gal baabu maa yaquulu idaa dakhala almasjida qofka markuu masaajidka galo waxa uu dhahayo aadaab baa jirta sunna qawliya iyo sunna ficliya laba sunno weeyaan sunnataana oo ficliya wa qawliya weeyaan markii masaajidka la gelayo markii la baxayo ayagona laba sunnaa jirto oo qawliya ficil yacni sunno oo hadal ah iyo sunno ficila ah. sunnada hadalkaa waa maxay waa ducada soo socota iyo adkaartan iyo arrintan soo socota wey oo qofku markuu masaajidka gelaayo uu dhaho allahuma inna asaluka eh, raxmataka naxariistaada ilah ku weydiisanaya inuu yidhaahdo allahuma kfir lii dunuubii waftax lii abwaaba raxmati ilahu dembigayga dhaaf albaabaha naxariistana ii fur ila cibaadaad kusoo socotaa oo cibaadaad geli rabtaa oo masaajidka ilahi baa ku socotaa maxaa laga helaa naxariis baa laga helaa raxmadda ilahay baa lagu helaa masaajidda iyo gelidooda marka xilligaas waxaa ku habboon cibaada raadis baa tahay naxariis raadis baa tahay xagga allaa usii jeedaa markaad laakiin baxayso maxaad leedahay allahuma kfir lii dunuubii waftax lii abwaaba fadlika hadda risqigaadi iyo fadligii adduunyada yaad raadsanaysaa fadligiiaada ilah iu fur lidalika qur-aanka waxaa ku soo arooray fa idaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illah fadligi ilahay dalba marka salaadda laga baxo markaad soo galaysaan agga aakhariya xagga alleh iyo raxmad raadis baad tihiine allahuma iftax lii abwaaba raxmatika dhaha naxariista ilahay weydiista taasaa ka mida waxyaalaha sunnada qawliga ah acuudu biاllahi alcadiim wabiwajhi اlqadiim wabiwajhi اlkariim suldaanihi اlqadiim min ashaytaan rajiim acuudu bilahi alcadiim wabiwajhi lkariim wasuldaani alqadiim min ashayaan rajiim ayadana waa jirtaa bismi illaahi raxmaan raxiim in ayadana raaxayso way jirtaa marka waa sunna qawliya sunnada ficligaana lugta midigta lugta midigta masaajidka markaad soo gelayso yaad usoo horumarin markaad dhexaysana sunnadii qawligaheed oo ah allahuma kfir lii dunuubi mar walbo ilahay dambidhaaf oo weydiisan laakiin waxaad leedahay waftax li abaaba fadlika ilaah fadligaada ii waasici ayaad leedahayoo markaa lugta bidixda haddana sunadii ficligeed xaddaana yaxya bn yaxya akbarana sulaman bn bilal an rabic bin abi cabdiraxmaan rabiica bin abi cabdiraxmaan sheekhu maalik rabiicat raayi baa la dhahaa can cabdilmalik ibni saciid can abi xumaydin ow amase can abi usayd buu yidhi shakiisomarti aw qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa dakhala axadukum almasjida axadkiin hadduu masaajidka galo falyaqul ha yidhaahdo allahuma iftax lii abwaaba raxmatik waxaad ka hormarinaysa allahuma kfir lii dunuubi riwaay kale ayaa ku dartay ziyaado wey waida kharaja qofka markuu baxayo falyaqul ha yidhaahdo allahuma inii asaluka min fadlika ilaa fadligaada ku weydiisanaya uma raxma ayaa lihi uma fadli baa layidhi macnaha kala duwan iyo maqaasida marka hore ee soctoba fadli naxariisaas baa tahay oo cibaadadaas iyo daacada iyo khayrkaa u jirto waa naxabad ilaahay iyo jannaad ku rabtaa ila naxariis jannadu waa cibaadada janna lagu helaa jannadana ilaahay muxuu yidhi subxaana wa tacaala anti raxmatii arxamu bika man ashaa naxariistaydii baa tahay marka raxmaddaasa ilah ku weydiisanaynaa cibaadada janna lagu doonaya haddaad baxaysana adduunkaadii iyo dantaadii adduunba u socotaaye fadligii ilaahay iyo wuscigii ilaahay iyo dheeraadka ilaahay iyo baabaha eh, inuu kuu furo tanaad weydiisan qaala muslim wuxuu yidhi samictu yaxya binu yaxya yaquul katabtu hada alxadiia xadiidkan aan soo marray baan qoray min kitaabi sulaymaan ibnu bilaal haddaba yaxya wuxuu ka warinaya ibnu yaxya sulaymaan ibnu bilaal yaan ka qoray qaala wuxuu yidhi balaqanii sulaymaan wuxuu yidhi balaqanii waxaa soo gaaray ana yaya alximaani yaxya alximaani yaquulu inuu yidhi waa abu usayd inuu yidhi marka sulaymaan bin bilaal markii laga wariyey si mushaafahaan looga qaadayna shaki buu geliyo wuxuu yidhi abu xumayd oo mase can abi usayd shaki buu geliyey laakiin fii kitaabi waxaa ku sugan waxaa ku sugan abu xumayd wa abu usayd baa ku sugan kitaabkiisa tanaa la soo ogaaday marka markuu korka sheegayna xoogogaasa ku dhacday qablada kitaabkii laakiin sidaa ku sugan leanna dabdiga dabdu fi suduur wa dabdu fi suduur baa la dhahaa midka buugga iyo kitaabka waxay kugu quran baa mararka qaar ka xoog badan wixii aad xifdisay marar baad yar sama seegteen kartaa ood hilmaami kartaa <clears throat> laakiin wixii kuu qarra waa kuu qoran yahay maa kutiba qarra bay dhahaan wixii la qoro waa kuu sugnaan <clears throat> وxadثna xاmid بن cmر البkrاwي qال xadثna bشr بن المفضل qال xadثna cmاaرة بن qزية عن ربيcة بن أbي cبدالرحمن الراي عن cبدالملك بن سعيid ibn suwayd alansari can abi xumaydin ow can abi usaydin can nabiyi sala allah alay waslam bimilihi haddii hadda ow waa tashkiik shaki ay tahay dhibaato male waa saxaabi saxaabadana mid kastaba iqa weeyaan oo cuduul weeye baabu istixbaabi taxiyati lmasjid ragcatayn labada ragcadood ee taxiyatulmasjidkaa ah in la tukada waa sunno wa karaahati iljuluus in la fadhiistana waa laga fiican yahay qabla salaatihima intaadan tukanin labada masaajidka soo gala inaad iska fadhiisata maaya xataa khudbad khudbada ha socoto khudbadii la yidhi hala dhegaystae jumcad aheed oo socotaaba yaaba la yidhi hala tukado wa annahaa taxiyatulmasjid mashruucatun way mid sunna oo la jideeyey fii jamiici awqaati awqaadda dhammaan ayaa la jideeyey saddex mas'alo ayuuyuu baabkan turjumadan ay ku kulmisay maxay yihiin masalada koowaad koo ana taxiyat mustaxab inay tahay sunno tahay laba wa ana tarkuhaa in laga tagana karaahiyo inay tahay saddex oo annaha tusallaa in la tukan fii jamiici alawqaat wakti kasta in la tukan awqaadda nahyiga ee la yidhi salaada yaan la tukanin kuma jirta iyadu lanna waa salaatu daati sabab shaaficiyada ku xoog badan meeshan iyo wixii raacay salaadda hadday sabab leedahay waktiga la diiday ee nahyiga bacda alcasr in la tukano salaadaan sabab lahayn lama ogolo ilaa qoraxda ka dhacdo laakiin hadday salaaddu sabab leedahay dukuulka masaajidka soo gashay baa sabab ah yaa la fadhiisanin baa lixadiid abqataada tanaa keentay marka mulaqii asaga ahaayo yaan la tukanin bacda salaat alcasri muqayid baa loo hayaa marka xamlu mulaqi cala lmuqayid tana imaanaysaa tana imaan nabigaana calayh isalaatu wasalaam la arkay isagoo tukaday bacda alcasri casriga gadaashiis salaadiis duhurkeed laba ragcadood ka dambaysay buu qadeynaya laba ragcadood duhurka oo laga mashhuuriyey wuxuu qadeeyey casrka kadib marka waa salaatoodaas tasabur dhan baa lagu xumbaaray xaddaana cabdullahi bnu maslamata bnu qacna waqutayb bnu saciid qaala waxay yidhahdeen xadaana maalixa xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalik can camr bn cabdillaahi bni zubayr can camr ibni sulaym azuraqi can abi qataada ibni dicaam can abi qataada alxaarif ibn ribciy alansaari abi qataada saxaabi jaliila radi allahu canhu faris rasuuli illah ana rasuula allah sala allah aleh wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi idaa dakhala axadukum lmasjida axadkii markuu masaajidka galo falyarkaca tukado ragcatay laba ragcadood qabla an yujlisa intuuna fadhiisanin intuuna fadhiisanin labadhacdood ku bilaabo ah. wixii masjid alxaraam masjid alxaraam haddaad gasho oo xaramka iyo kacbada aad tagto iyadu salaad lagu bilaabi maayo waxaa lagu bilaabi dawaaf hadduu xaj yahayna dawaaf hadday cumro tahayna dawaaf kadib baa ragcatay dawaaf la tukan qaala xaddaana abu bin abi shaybata qaala xaddaana xusein bnu caliy can zaa'ida bni qudama qaala xadaanii camr bnu yaxya alansaari qaala xadaanii moxamed bnu yaxya bn xabbaan can camr bni sulaym bn khaldat alansaari can abi qataada saaxibi rasuuli illah saxaabigii nabiga sala allah alay waslam baa loo jeeda saaxib rasuulilah wuxuu ahaa saxaabada fursaanta ah geesiyaalka fardaha ku dagaalama alxaari baa la dhahaa mashhuura bikunyatihi kunyaduna mashhuur ku yahay qaala dakaltu lmasjid mararka kamid oo la baxay oo markii geela nabiga calayh salaam intii la dhacay imaan qadafaaniin idhada ay dhaxeen laga dababirmaday oo la soo riday wuxuu yidhi khayru fursaanina abuqataada wa khayru rijaalina mxuu ahaa kuwa kuwa oo lugta ku dagaalamayeyna waxaa ugu khayr badan salamata bn aqwa ah. marka raajil raajil jamceeda muxuu yahay ya rijaalane rijaalaat rijaalaatin waka salaamuna kacad qiso dheer buu leeyahay qisadiisii oo faahfaahsan insha allah kitaabkaan ugu tegi doonaa qise cajiib buu leeyahay geesinimadiisii meel dhigtay nabigana bilad sharaf buu siiyey sala allah alay wasalam bilad sharaf ayuu siiyey raggii faraska ku dagaalamayey asagoo orod ku dagaalamayo yaa weliba asaga kasii daraa xadiidka markaa faida dakla axadukum masjid falaa yajlis xataa yarkaca ragcatayn ilaa laba ragcadood uu ka tukado laa yajlis baa layidhi marka halkaa waxaad ka fahamtay inuu sunno tahay mu'akad ah oo ka ay tahay karaahiya qaala ahlulcilmiga ka ka daahiriya iyo kuwii culamada dambaysana shawkani taxiiyatlmasjidkana waajib yihiin bay qabaan laakiin waxaa lagaga jawaabay wujuubka salaad weeyaan salaadaha waajibkaana waa xadidan yihiin mucaad waa kii la diray ee la yidhi hamsu salawaat u sheeg shan salaadood inuu ilaahay ku farad yeelay wax kale lama sheegin taa laakiin culamada way ka doodayaan qaarkood waxay leeyihiin salaadaha daata waqti salaadaha muwaqadka ay waqtiga leh ayaa laga hadlaayey ee salaadaha sababta ku yimid salaadaha qaarna waqti bay ku yimaadaan oo ina salaata kaa caawin kitaab mawquuta waqti hebel markii la gaaro salaadhebel hebel markii la gaaro hebel waa shan salaadood wey laakiin salaadadaasi sabab baa jira oo salaatul kusuuf iyo salaatul xiitulmasjid iyo salaatu sabab wey sababtaasi waajib ku noqon karaa waa niqaashka fuqahada raxmat ullahi calayh qaalaad inaad iska fahamto way iska fiican tahay ood qaadato calaalaqal ay ku keenaysaa khuruuja can alkhilaaf saada khilaafkaasi qaar baaba qaba waajib markaad ogaato si waa intaasoo waajib yaho dembi kaasoo soo ha afudaysanin wey xadaana axmed binu jawaas alxanafi haddaad fadhiisata ka waran halmaan ama jahli ood xasuusato ama laguu sheego fadhiga hadduuna dheeraanin oo muddo dheer uuna qaadanin waad kacaysaa waa tukanaysaa xadaana axmed bn jawaas alxanafiyu abu caasim qaal xadaana cubaydulahi alashjaciyu can sufyaan can muxaarib bni difac can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhuma qaal kaana lii cala nabiy nabiga waxaan ku lahaa calayhi salaam daynu dayn nabiga dayn baan ku lahaa calayhi salaatu wasalaam dayn baan ku lahaa dayntaana waa waa ratigi wey nabigaa rati ka daynsaday rati buu ka iibsaday wuxuu safar la yahay iyagaad ratigan beeci baa lagu heshiiyey bas soctiga nabigaa yeeshay kadib laakiin waxaa lihi jaabir gaadiid buu kuu yahaye gaadiidso oo ilaa aad madiine ka tagto aska sii saarrow shardigaa waa la ogolaaday faqadaanii dayntaydii buu ii guday nabigu markii madiine la tegay wasaadani waana ii kordhiyey waana fadliga ku sugan daynta qof hadduu dayn ku siiyo inaad xoog iskaga darto markaad u dartay leanna ixsaan buu kuu galay ixsaankuna ixsaan buu leeyahay abaal qofka kuu galaa abaal baa loo galaa haddii aad ugu dareynina jazaaka allahu khayran wadakhaltu calayhi masjida masaajidkii baan ogu galay nabiga calayh salaam faqaala lii wuxuugu yidhi salli ragcatayn orda masaajidka galo laba ragcadood tuko masaajidkaan ogu galay riwaayadaan leedahay riwaayo kalena waan arki doonnaay baabu istixbaabi ragcatayni fi lmasjidi laba ragcadood in lagu tukado masaajidka liman qadima min safar qofka safar ka yimaada ow awala quduumi marka u horraysa magaalada soo galaba inuu masaajidka ku leexdo iskaga tukado laba ragcadood sunnaa yaa fiican kii soo gala isagu waa taxiyat lmasjid laakiin safar labada ragcadood waxaa la dhahaa ragcatay alquduum damaad ilahay kuu keenay masaajid ka bilow xaq ilaahay ku tuko kadib ciddaada aad gaar ahaan haddaan lagaa warqabin inaad magaalada soo gashay safarra lagugu ogaa masaajidka tuko ku tuko dadka kuu arkaano wararkii carruurta cidaha geeyaano abbaan aragnay hala dhaho islaamtaas diyaariso xaddaana cubaydullahi bn mucaad qaala xaddaana abi xaddaana shucba can muxaarib bni dihaar samica jaabir bn cabdillahi yaquul ishtaraa minii rasuulu llahi sala alla alay waslam baa iga gatay baciira neefgeela falamaa qadima almadiina markuu magaalada madiine galay amarana wuxuu amray an aatiya almasjida inaan masaajidka horta tago fa usalii ragcatayn aan tukado orod baa masaajid gal waxadaanii moxamed bn muana xadana cabdilwahaabi can haqafiy qaal xadana cubaydullahi can wahab bnu kaysaan can jaabir bn cabdillahi qaala kharajtu maca rasuuli illah nabiga calayh salaam anoon la socdaan baxay fii qaswatin duulaan baan u baxnay fa abda'a bii waxaa ila dibdhacay jamali ratigaygii waacaya waaba noogayba ratigii baa ciyi iyo noogid ku dhacday ratigiis yaa zaxfi bilaabay oo socday gadaalbu u dhacay nabigana gadaalbu ka socon jiray ciidanka marka caadi safar iska yahay dagaal markii la galo safka horu geli jiray laakiin markii la socdo intaasoo qof maaratay yar banjaro oo nabar gaaro oo ratiga ka dhaqaaqi waayo oo si wax noqdo gadaalbu nabiga ka socon jiray saxaabadu nabiga hadduu dambeeyo way u lughaynayaan laakiin hadduu asagaba hor socdo dadka noocaasoo kalea waa laga tegey faadaa bi jamali uma qadima rasuulu lahi sal slam qablii hortayda qisadan ikhtisaar baa ku sugan nabigu waa soo gaaray ratigii oo ninka dhaqaaqi leeyahay ratigiibu ul ku dhuftay nabiga alayh salaam barakadii nabiga ku dhacday waa dhaqaaqay ratigii baa laga iibsaday iska sii saarrow baa la yidhi kadib marka waa ratigii hadduu bogsaday nina lama sugira waa la dhaqaaqay qadima rasuululahi qabliga waa galay maxaa reebay ma ratigii baa haddana mar labaad cudur ku soo dhacay mise asagaa meel kale iyo koono kale iyo meel kale ku yardaahay waxay tahay allahu aclam laakiin cudurkii hore waa ka baxay ratiga waqadimtu bilqadaad <clears throat> salaadii qadimtu waxaan u galay bilqadaadi subaxdii waxaa dhici karta inuu ciddiisii tagay kadib dee uu nabiga kusoo kallahay faji'tu lmasjida masaajidkii baan imaaday fawajadtuhu waxaan helay nabiga calaa baabi masjid masaajidka albaabkiisa taagan qaala wuxuu yihi alaana xiina qadimta maanta soo gashay qultu nacam haa qaala fadac jamalaka ratigaada iska sii daayo wadkhul gal masaajidka oo fasalli ragcatay laba racdood tuko qaala fadakaltu waan galay fasallaytu waan tukaday uma rajactu nabiga kusoo noqday dayntii buu isiiyey ah, kaa aan ka tegme aan ku noqonay xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana xusein bn ali an zaaida qaal waa isku dhow yihiin adis qaala xadaanii camr bn yaxya alansaariyu baa ii warramay qaala xadaanii moxamed bn yaxya bn xabaan can camr bn sulaym bn khaldat alansaariy can abi qataada alxaari saaxibi rasuuli illahi sala allah alay wasalam qaal dahaltu waxaan galay almasjida warasula sal slam jaalisu isagoo fadhiya bayna bayna dahraani naas ee bayna naas dadka dhexdooda nabigoo dadka dhex joogaan usoo galay <clears throat> qaal fajalastu waa iska fadhiistay buuri nabigoo saxaabadiis ku dhex jira oo saxaabaduna ay xalqadii fadhiyaan ayaan u galay markaasaan fajalistu iska fadhiistay faqaala rasuulu lahi sal l slam wuxuu yidhi maa manacaka maxaa kaa reebay an tarkaca rakcatayn inaad laba racdood tukato qabla an tajlisa intaadan fadhiisanin maxaa kugu dhacay oo u weyn qaala wuxuu yii faqultu waxaan yaa rasuul allah ra'aytuka jaalisa adoo fadhiyaan arkayoo wanaasu juluus dadkuna ay fadhiyaan anna sidaasaan xalqadii dhexoo galay qaala faida dakala axadukum lmasjida markuu soo galo falaa yejlisu na fadhiisan xataa yarkaca rakcatayni ilaa laracdooda ka tukado halkaas wujuub bay qaarkood ka qaateen inay waajib tahay qaarna waxay leeyihiin waajibna waa sunna wasaarifu saarifka waajibka sarfiyey salaadaha shan inay yihiin axaadiista ka hadashay uu kamid yahay xadiiu mucaad iyo xadiiu dimaam iyo markuu ka hadlaayay nabiga ummadda saaxiibkaaba waxaa noo yimid muxuu ahaa rasuulka adaa noo yimid oo salaad bun amray fidyom walal shan kaa buu yidhi marka taana waa ka mid iyo kayrkeedba oo ay ka mid tahay axaadiis kale oo dhowraa jirta iyaduna axaadiiskii alisra walmicraaj alisraa huna kamsun wahuna wahuna kamsuun laa yubadal lqowl ladaya adugu xadiista way badan tahay shanta ka hadlay salaaduna shan yihiin farada kuwaasaa saarifa amarka waxaa sarfiyey axaadiisaasa sarfisay oo sunanimo xubaaray waxay qaar culimada ka mid saaxiibka waxaaba ka mida nabiga maalin isagoo xilqadii saxaabadiisa hor fadhiya oo saxaabadu ay fadhiyaan oo nabigu diintii baraayo oo wax akrinaayo wax sala allahu alayh waalih wasalam yaa saddex nin baa soo qaabilay mid waa iska gadoomay midna xilqadiibuu soo galay midna gadaal buu fadhiistay marka saddexdii midkii hore tagayna wuxuu yidhi khayrkiibuu ka jeedsaday ilahna waa ka jeedsaday kii soo galay xelqadeeda safka soo galana wuxuu yihi waa soo dumay ilahna waa soo dhaweeyey kii gadaa fadhiistay oo dadka waxbaa celidhiingiriya halka ka dhagaysana wuu xishooday ilahna waa ka xishooday wax dhibaataa soo gaari maysa cadaabkiisi iyo xaladiisi ilaahay waa ka ilaaliyey marka shaahidka waxaa weeyaan nimankaasi laba ishu ku hayay hadalkiisna ugu watay way fadhiisteen fadhigoodii buu nabiga tacliiqinaya oo ka hadlayaa kaca oo tukada ma dhihin kaca oo tukada ma dhihin fadhigii bay fadhiisteen xalqadii iyo duruustii bay ka dhagaysteen wax salaado istaaga la yidhi ma jirto marka sidaas waa iyada waxay sawaarijtay ka mid taha bay leeyihin wallah qala xadaana mxamed bn muana qala xadana daxaaqi can abi caasim xaa وxadثnي محموd بن غyلان qال xadثna cبدالرزاq qاl جميعا أخبرna iبن جurayج qال أخبرnي iبن شهاaب أن cبدالرحمن بن cبداللahi بن كعب أخبره عن أبيه cبداللahi بن كعب عan camihi adeerkiisa cubaydاللahi بن كعب ilmo كacb wey can كacب aabahood bay ka wariya بن mالك رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم kaana laa yqdم min sفر nabigu sفر kama imaan jirin ilaa نahaara xilli maalinah fi duxa xilliga barqinkaa ayuu soo geli jiray markuu safar ka imaada nabiga alayh salaam hadduu galab ku soo <clears throat> magaalada ma soo degi jirin magaalada nabiga calayh salaatu wasalaam ma soo geli jirin hadduu galab kusoo hegaago meel banaanku meel cidlaa ah buu degi jiray habeenka halkaasuu bari jiray markaasuu barqinkii soo geli jiray magaalada faidaa qadiba markuu magaalada soo galo magaalada badaa bilmasjid buu ka bilaabi jiray fasallaa fiihi ragcatayn buu tukan jiray uma jalasa kadibna waa fadhiisan jiray nabiga sala allah alay ali wasalam Ah, dadkiiba marka salaami oo warkiiba lagu qaadano baabu isticbaabi salaati duxaa salaatu duxadu inay sunno tahay wa ana aqalaha waxa ugu yar ragcataan laba ragcadood ay tahay wa akmalaha inta ugu kaamilsana amaani ragcaad sideed ragcadood ay tahay wa awsadaa inta dhexdhexaad kuna arbaca ragcaatin afar ragcadood ay tahay aw sitin ama lix ay tahay walxadu boorir cala lmuxaafadati calayha salaatu duxaa in la ilaaliyo la xifdiyo oo la dhowro oo aan laga tegin yaa laisku boorinayaa salaatu duxaa sunno weeyaan laba ragcadood baa ugu yar sideedna waa ugu badan tahay xilliga barqinkiiyo qoraxda markay soo baxdo qiidurafci walan qadri kor baxdo ilaa iyo istiwaha intaas waktigeeda joogaa laba ragcadood baa ugu yar sideedna waa ugu badan tahay ayib waa sunna ajir badanna waa ajirna waa lagu sheega waa arki doonaa waktigeediina waa la sheegay xadiid zayd bin arqam salaat lawaabiina xiina tarmud lfisaal musanifku wuxuu ku keeni doonaa markuu salaatu duxa ka baxo baabarkane dhexdooda ayuu ku keeni khilaaf alcaada caadadiisa waxay waxa isku mawduuca inuu hal meel iskugu keeno halkaasay ku imaan doona xadiidkaasna ayb markaa ajir iyo awaabna waa lagu sheegay laakiin in la daaimo qaar culamada kamida waxay leeyihiin dawaamuha bidca in la daaimo mar walba aadan kaba tegin oo si aan waajiba loogu arkinba waajib aan dadka qaar ugu malaynin qaar baa sidaa leh laakiin in la daa'imo iyo fadliga ku sugan iyo maalin walba sadaqadaad bixin leheed inay iyadaba u taagan tahay iyo shukrigii xubnaha ilaahay subxaana wa tacala ku shukrin leheed xadiisaa ka arki doonaa marka dawaamuha bidcadaasi bacdu ahlicilmi laga soo arooriyey waxaad moodaa allahu aclam inayn daahirka naska u khilaafhay waxadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana yaziid bnu zureyc can saciid bn jurayr can cabdillahi bni shaqiiq qaala qultu licaaisha waxaan ku yidhi hal kaana nabiyu yusalli duxaa duxada ma tukan jiray qaala waxay tihi laa maya ila an yajiia min maqiiba maqiibihi inuu safar ka imaado oo xilli barqana uu soo galo masaajid ka bilaabmooyeen sidaa bay marka tiri ko waa marka koowaad maya bay tiri mana ma arkin bay ka wadaa xadana cbaydlah bn muaad qal xadana abi qal xadana kahbis bn xasan اlqaysi can cabdlah bn shaqiiq qaala qultu lcaaisha waxaan ku yidhaha kaana rasuulu lahi sala allah alay waslam yusali duxa salaata duxada ma tukan jira qaalat laa bayta ilaa an yajiia min maqiibihi inuu ka imaado safar uu ku maqnaayo maqnaansho mooyeene qala xadana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maliki can ibn shihaabi can curwa can caaisha anha qaalat maa ra'aytu rasuulaka maa ra'aytu daasaa marka la qaado araggeeday ka hadlaysa aniga ma arkin laakiin inuu nabiga tukan jiray oo qowlkiisa ay ka maqashay oo saxaabada kale ka maqashay ayadaaba sheegaysa oo afar ragcadood inuu nabiga tukan jiray ayay inoo sheegi doontaa laakiin aragtida aniga indhahee ma saarin bay leedahay diintuna arag keliya ma aha saxaabadu waxay nabiga ka arkan keliya waxay ka maqleenna waa sunna waxay saxaabada kale intay maqleen ay riwaayatu saxaabi ay ka qaadeen oo saxaaba la yidhahdana iyaduna waa diin waay maa ra'aytu rasuul allah rasuulka calayh salaam ma arkin yusalli isagoo tukan subaxata duxa salaada sunnatu duxada la yidhaha qadun weligay wa inii la usabixu aniguna se waan sunnaysamay anigase waan tukan marka waxaan sharci ahayn oo nabiga uuna la imaanin mayna tukateene arageeda ayay ka hadlaysaa ma arkin xilliga barqinkaa guriga muuna joogi jirin nabiga calayh salaam masjidka iyo meelahaas ku tukan jiray wa innii la usabixuhaa aniguse waa sunnaysanoo qowlkii nabiga calayh salaam iyo saxaabada riwaayada soo wariyeen maa u tukan wain kaana rasuulula nabiga calayh salaam wuxuu ahaa layadacu lcamala qaar waxay ku xumbaareen ma tukan jirin dawaaman ayay ku xumbaareen wain kaana rasuulula sal slam layadacu lcamala camal buu ka tegi jiray mararka qaar wahuwa yuxibu asagoo jecel an yacmala bihi inuu sameeyo khashyata an yacmala bihi naasu dadka inay ku camalfalaan oo fa calayhim lagu farad yeelo asagoo ka baqaayo yuu shay uu jecel yahay inuu daa'imo yuu ka tegi rasuulka calayh isalaatu wasalaam ila waxyigii baa socda qur-aankii baa degaaya wixii in dadkii lagu farad yeeluu ka baqaaya nabiga calayh isalaatu wasalaam qaala xaddaana shaybaan bnu faruuqa qaala xaddaana cabdulwaari qaala xaddaana yaziid bn cali xadaatnii mucaada alcadawiya annahaa sa'alat caaisha radi allah canha ba weydiisay kam kaana rasuulu lahi sala alla alay slam yusallii salaata duxaa intee buu tukan jiray nabiga meeqa ragcadood qaalat arbaca rakacaad buu tukan jiray wayaziidu maa shaa intuu doonana waa ziyaadin jiray maa shaadaas sideed baa ugu badan intii la arkay riwaayatu mahaani waa inoo imaan doontaa qaar fuqahada kamida waxay dhahaan labaiyo toban ragcadood yaa u badan oo ayaguna waxay ka qaateen nabiga markuu salaadihii salaatuleylka ka xanuunsado maalintii ama ka caji abuurda la tagto maalintiiba labaiyo toban tukan jiray halkaasay qaas halka u saareen xadaana maxamed bn muana ibnu bashaar qaala xadaana maxamed bnu jacfar xadaana shucba an yaziid bihada isnaad mil waqaala yaziid maa allah intuu ilahay doono maashaadii iyo maasha allah kala duwan tahay intuu asaga doonay maasha intuu ilahay qadaro u doono waxadaana yaxya bnu xabiib alxaariiy qaala xadaana khaalid bnu xaariثi can saciidin qaala xadaana qataada ana mucaalaxlow cadawiya xadaattum can caaisha qaalat waxay tihi kaana rasuul اllah rasuulka calayh salaam wuxuu yusallii duxa arbaa afar racadood buu waa inta ugu dhexdhexaadsan wayaziidu maa sha allah intuu ilahi doono waa ziyaadin jiray qaala xadaanaa isxaaq bn ibraahiim min mashaaq jamiican can mucaad bn hishaam qaala xadaanii abi qataada bhada isnaadi mila xadaana mxamed bn uana wbashaar qaala xadaana mxamed bn jacfar xadaana shuba an camr bn murata can cabdiraxmaan bin abi leyla qaala akhbarani axadun qof baa ii warramay anahu ra'aa inuu arkay anabiya nabiga calayh salaam oo yusallii duxa salaatu duxa tukanaya maa abaranii maa ahbaranii iima warramin axadun qof annahu ra'aa inuu arkay annabiga nabiga calayh salaam oo yusallii duxaa tukanayo qof ii sheegay oo yidhi nabiga calayh salaam baan ku arka soo tukan ma jirto ilaa ummu haani oo yidhi ummu haani binta abi aalib radia allahu canha fa inaha ummu haani waxay sheegtay ana nabiya sala allah alay wasalam dakhala beytaha gurigeeda inuu soo galay yowma fatxi maka maalintii maka la furtay nabiga maka soo galay wuxuu ku degay gurigii ummu yuu soo galay ku qabaystay fasallaa amaani rakacaad sideed ragcadood buu nabiga tukaday bay leedahay maa ra'aytu ma arkin nabiga salla isagoo tukaday salaatan salaad qaduu weliga khafa ka fudud minhaa salaadaa salaata duxada suu nabiga u fududeynayay maca tamaam isagoo dhammaystiraya hayra annahu kaana yutimu rukuuca wasujuuda wuu fududeeyey macnaheedu ma aha sida dadka qaar ay sameeyaan qaar ba salaad farada tukanayaanna rukuucdii si fiican sujuudii ictidaalkii laakiin sunna hadduu wuu boobsino wuxuu u malaynba inay sunnadu ka sahlan tahay faradka sunnada sunnaba ha ahaato laakiin waxay ku ansaxdaa wixii farad ku ansixi jiray waxaa iyada u ah heya eh, u ah oo khushuuc u ah oo aadaab u ah wixii faradka aadaab u ahaa hayra annahu kaana yutimu rukuuca rukuucduu taam yeeli jiray wasujuuda iyo sujuuda sidii faradkii uu tukan jiray walam yadkur ibnu bashaar ma sheegin fii xadiidi qowlu qad qad la fiiha qad ma qal xadana xarmana bn yaxya mxamed bn salmt almuraadi qaala abarana cabdulahi bn wahbi qal abarani yunus an bn shihaab qaala xadana ibn cabdilahi bn xari an abah cabdulahi bn xari bn nawfal qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey in badan waxarastu aan ku dadaalay calaa an ajida inaan helo axadan qof min annaas dadka ka midaho yukhbirunii ii sheega ana rasuula allah nabiga calayh salaam sabaxa inuu sunnaystay subxata duxa qof uun ii sheegay nabiga inuu ku arkay calayh salaam sunnatuduxa soo tukanay falam ajid ma helin axadda qof yuxadiثuni ii sheegay dalika arrinkaa kayra ana umuhani umuhani bint abi aalib ba akhbarat ii sheegtay ana rasuula nabiga alay slam ataa inuu yimid bacda ma irtafaca nahaar markii maalintii ay kor noqotay qoraxdii yowma alfatxi maalintii maka la furtay fautiya waxaa loo keenay bihoobay maro fasutira caleyh waa lagu asturay waa loo dalaalwaa lagu asturay dad xaggiisii yaa maro lagaga xihay fakhtasala waa qabaysta soo marada isku asturaaya gabadhiisii faaduma ayaana asturka marada u haysay uma qaama waa istaagay nabigu farakaca amaaniya rakacaad sideed ragcadood buu nabiga tukaday laa adri maogi qiyaamuhu istaaguu taagnaa fiiha salaadaasi adoolo inay dheereen am rukuucu rukuucda inay dheereen am sujuudu sujuuda inay dheereed midda dheereen ma kala garanayo kullu daalika markaan u fiirsaday minhu nabiga salaadaha uu tukanaayey mutaqaaribun waa isku dhowaanaayeen rukuucdii iyo sujuudii iyo muxuu ahaa iyo qiyaamkii istaaggii intaba waa isku dhadhowaayeen marka waa kala rajixi waayey midda dheer qaalad waxay tihi falam arah ma arkin nabiga calayh salaam sabbaxahaa isagoo tukaday qablu maalintaa ka hor walaa bacdu maalintaa ka dambe ma arkin isagoo tukaday nabiga calayh salaam aragtideeda ay ka hadlaysaa iyo ninkan isaga ahe la yidhaahdo ee xadiidka warinaya cabdullaahi ibnu xaarif ibnu mawfal isagana wax ii sheegay ma arkin isaguna waxaa weeye intuu aqoontii iyo dadaalkiisi wey wailaa abu darda abu dar abu hurayra saddexda buu u dardaarmay nabiga calayh salaatu wasalaam dardaaran bayd aayadba haka tegina salaata duxada qaala almuraadiyu wuxuu yidhi muraadi waa maxamed binu eh, maslamata almuraadi ninka la yidhaahdo aan soo marray sanadka maxamed binu salamata maxamed binu salamata almuraadi qaala almuraadiyu wuxuu yidhi can yuunus walam yaqul akhbaranii ma dhihin can buu ku wariyey eh, akhbaranii yuunus muna dhihin qaala xadaanaa yaya ibnu yaxya qaala qara'tu calaa maalik can ibni nadar an abaa murata mawla umahani binti abi aalib ahbaru anahu samaca inuu maqlay umahani gabadha umahani la yidhahdo samaca wuxuu maqlay umahani binta abi aalib wasmuha faakita faakita binta abi aalib baa la dhahay taquul ayadoo le dahabtu ilaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam nabigaan aaday caama alfatxi sanadkii maka la furtay fa wajadtuhu yaktasil gurigeedii buu nabigu ku gabaysanayay u tagoo wax weydii bays laheed afeef iyo waxba welatay oo sheegashay waxbay sheeganaysay nabigoo qabaysan wa faadimatu bnatuhu faadumadii gabadhiisii ahaydna tasturuhu ay qarinaysa nabiga bihoobin maray ku asturaysaa oo dadka kaga asturaysaa qaala ma jirin qaalad waxay tihi fasalamtu waan salaamay isagoo qabaysanaya banaanka korka koraa ka salaamay fa qaala wuxuu yidhi man haadihi waa too midale salaamaysa wuu ka radiyey salaamtii kadib uu weydiiyey man haadihi qultu ummu ana ummu haani bint abiaalib ummu haani bint abiaalib baan ahay waa ilma qaala wuxuu yidhi marxaban soo dhowow biummi haani umahani soo dhaweyn ba usugnaatay soo dhawow yani qofka la salaama ama qofka qofka soo dhaweyn marxaban inuu dhaho waa la dhihi karaa rag iyo haweenba marxaban biumahani buu nabig sal l ayib halkan waxaa kaloo laga fahmayaa qofka qabaysanaya inuu hadli karo lalana hadli karo qof qabaysani waa hadli karaa waana lala hadli karaa musqusha markuu ku jiro oo iyo xaajada unbaa laga hadlaa wax iyadana nas oo daliil oo cad oo diiday ma jirto falamaa faraqa markuu bogo min uslihi labada qofee xajo gudanaysa isu sheekaysanaysa ilahay baa u caroon xadiidka daciif wey falamaa faraqa markuu bagay min qusli qabooyskiisa nabigu qaama waa kacay fasallaa amaaniya rakacaat sideed ragcadood buu nabigu calayh salaam sallaa wuxuu tukaday amaaniya ragcaat sideed ragcadood multaxifan isagoo huwan fii faobin waaxidin hal mara oo go-a intu isku gaday ayuu nabiga salaad galay falama insarafa markuu salaaddii ka baxay qultu waxaana yaa rasuul allah zacama ibnu ummi caliy abi aalib zacama wuxuu sheegay macnaa ahbara ibnu ummi hooyaday wiilkeedii caliyu bin abi aalib ahaa annahu qaatilu bnu dili rajulan nin ajartu aan magangeliyey nin dumaashadayahoo anaga magangeliyey gaaladii reer quraysheed ee maka lagu soo duuray ee saxaabada iyo nabig alay sl nabiga saxaabadii soo galeen dee marka hore weji dagaal baa lagu soo galay kadib waa kii la yidhi ninkii gurigiisa galaa ama masaajidka galaa waa la badbaadinaya ama guriga abi sufyaan ninkii buu leeyahay cali sila ku dayn maayo marka dumaashida inuu dil raba igala hadal walaalkay ajartu waana magan geliyey magantaydii buu rabaa inuu ii dhaafo fulaan ibnu hubayre wey waa ninkii ibnu hubayraha faqaala rasuulu sal slam baa wuxuu yidhi qad ajara waa magan gelina man ajarti qofka adi aad magan geliso magantaada ku jira annagana waan badbaadinay yaa umma hani maxaa yeelay almuslimuuna tatakaafa dimaa'uhum buu nabigu yihi alay slam wahum yaddun calaa man siwaahum wayascaa bidimmatihim adnaahum wayascaa bidimmatihim adnaahum dimmada iyo cahdiga iyo maganta muslimiinta midka ugu hooseeya u qaaday dhammaan waa lagu badbaadinaya waa la magangelin qaalad umuhaana waxay tidhi wadaalika duxaa xilli markan ay ahayd xadaani xajaaj bn shaacir qal xadana mucala bn asadi qal xadana wahayb bn khaalidin can jacfar bn muxamedi can abihi can abi murata mawla caqiil can ummi haani ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama sallaa wuu tukaday fii beytiha gurigeeda caama alfatxi amaaniya rakacaat siddeed ragcadood fii hoobin waaxidin hal mar asagoo huwan qad khaalafa bayna darafay gii uu nabiga qabay calayh salaam ah keligii ahaa labada daraf musaa isku dhaafiyey luquntu iskaga xidhay sidii carruurta lagu xidhi jiray oo kale markaad adoo haysta saa waa u tukan kartaa ama dhibaataa ma laha inay bannaan tahay buu nabigu ummaddiisa barayey afdaliyadana waa sheegay oo nabiga calayh salaatu wasalaam ninkii nicmo ilaahay siiyo nicmadii ilahay siiy haka muuqato iyo khuduu ziinatakum cinda kulli masjid quruxdiina qaata markaad tukanaysaan oo masaajijka iyo meelaha cibaadada aad tegaysaan laakiin tanna min baab iljawaas weeyaanoo qofkii saa yeela salaadka ma asixin inaan la dhihin ayuu nabigu u sameeyey calayh salaam wuxuu bayaani jawaazi bannaani u sameeya nabiga isagoo ajir iyo hawaab buu ka helayaa laannahu tabliiqii iyo gaarsiintii bay noqonaysaa diinta gaarsiin la yidhi xaddaana cabdullahi bn muxamed bn asma adubaci qaala xaddaana mahdi huwa bn maymuun qaala xadana waasi abi uyayna an yaya bn uqayl an yaya bn yacmur can abi aswad اdwaali can abi darin radi allahu canhu alkifaari can اnabiy sal اllah alيه wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi yusbixu calaa kuli sulaama xubin kasta oo min axadikum axadkiina ka tirsan waxaa ku waabariisanaysa sadaqatun sadaqo waagasoo kuma bariyin oo ilaahay adoo caafimaadsan nool ma kuma mariyin xubin kastoo xubnaha kamida bini aadamka sadaqa laga rabaa laakiin alxamdu lilah ilaahay binu aadamka uu ogyahay sheekha iyo gacan adeegiisa adduunyada way dhibi iyo culayska qaar baa waxaa la sheegay inay dhaheen xan baan iska keri waayey inaan dadka wax ka sheego carabkayga baan keri waayey toobadkeen wax walba isku xanaano wax walba isku sameyn marka dambe waxaan ku nagray mar allaa marka qof aan xanto shilin baan bixin khalaas maalintaas ugu dambaysa yiri xanti marka walow su'ila naasu turaabu law shaku idaa qiila lahum haatu an yamaluu waa yabnacu dadka haddii caradaa isii la dhao qaar baa diidi oo dhihi caradii badan baa naga daa yusbixu marka sadaqadii ilaahay mahadiis xoolo ma aha xoolo keliya ma aha qaab sadaqada kamida ah bay xoolii noqotay way ka caamsan tahay maanta xoolihii sadaqadii fa kullu tasbiixatin subxaana allahi sadaqatun sadaqa weeye subxana allah hadaa tira waa sadaqo hal xuun baa sadaqa ka bixisay wa kullu taxmiidatin alxamdulilah tidhahdana sadaqatun sadaqa weeye iyaduna xuun baad ka bixisay wa kullu tahliilatin laa ilaaha ila allah kalimat likhlaas haddaad ku hadashana sadaqatun sadaqa weeye wa kullu takbiiratin allahu akbar haddaad tidhahdana sadaqatun sadaqa weeye wa amrun bilmacruuf macruuf dadka aad furtay salaada salaah baa tiri dad meel iska taataagan salaadda lagu jiro sadaqatun sadaqa weeye wa nahyun cani lmunkari xumaanta iyo munkarkood ka reebtay dadka sadaqatun sadaqa weeye wayujziu waxaa gudaaya min dalika ragcataan waxaasoo dhan waxaa kaa guday oo saddex boqol iyo lixdan xubnood buu bini aadamku leeyahay xubnihii saddex boqol iyo lixdankahaa ee mid walbaba laga rabay inaad sadaqa ka bixiso saddex boqol iyo lixdan sadaqaad bixin laheed waxaa kaaga filan buu yidhi nabiga alai salam wahada bifadli illahi subxaana yujziu min dalika ragcataan laba ragcadoodoo yarkacuhumaa min adduxaa laba ragcadoodoo xilliga baroqinka aad tukato yaa kaaga filan oo saddex boqol iyo lixdankii xubnoodba sadaqadii waa laga waad ka bixisay waxay leeyihiin culimmadu sababtu waxaa weeye markaad salaad tukanayso xubnahaadoo dhanba way howlgelayaan xubin aan shaqadii ka qayb qaadanaynin ma laha salaadduna waa sadaqo sadaqadii marka xubin walba way tirsanaysaa iyadoo inbay in kala tiri xubin walbaba marka waxaa weeyaan ajirkii waa waa la wada helay qaala xaddaana shaybaan bnu faruuqa xaddaana cabdulwaarisin qaala xaddaana abutayaax يزيد بن حميد قال حدثني أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل عبد الرحمن مخضرمين تكمله مخضرم ويان سقي أبو الرافع السائقي غير كيس عن أبي هريرة قال المخضرم حالة لها dadka soo gaaray xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey laakiin ayagoon arkin nasiib aan u yeelin aragga nabiga calayhi salaam nabiga uu dhintay nimankaasaa muxadaramiin la dhahaa saxaabigina way ka hooseeyaan taabicina way ka korreeyaan can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi awsaari khaliili sal la ale wasalam nabigaa ii dardaarmay bialaain saddex shay bisiyaami alaaata ayaam saddex beri inaan soomo min kulli shahrin bir kasta bir kasta saddex beri saddexda beri waa mutlaq laakiin waxaa lagu qayday riwaayoyinka qaar waa saddexi tobnaadka iyo afari tobnaadka iyo shaniy tobnaadka ayaamalbiid baa la yihahdaa ragcatay duxa iyo labada ragcadood ee salaad barqanka la tukana ragcatay duxada la yidhaahdo ayaduna waa ii dardaarmay waa dardaaran laakiin waa caam khaas ku ah abu hurayra abu dardaan arki doontaa abu dar fii sunan nasaai wa an uutira inaan witriyo qabla an arquda intaana saaxanin oo haddii hurdada <coughs> inay kula tagta hurdada ka yaabanta hurda inay kula tagta hadaad ka yaabantaha qofku hurda wen yahay salaatuleilka waa iska hormarsado witrkiisa hormarsaa iska tukado laakiin qofka rajeynayo inuu soo kaco dib inuu dhigtaa fiican oo tahajudna way u noqon akhruleilkii xilligii qaaligaha buu ku hagaagi ilaahay inuu soo degaayoy subxaana ducada uu aqbalaayo istikfaarta dhaafaayo dembiga su-aasha uu siinaayo qofka weydiista xadaana maxamed bn muana wbnbashaar qaala xadaana maxamed bnu jacfar xadaana shucba can cabaas bn jurayr wa abi shimrin adubaci qaala waxay dhaheen samicnaa aba cumaan nahdi yuxadiu can abi hurayra can nabi sal sl mili qala xadaana sulaymaan bn maxmed xadaana mucala bn asadin qaala xadaana cabdilcaziiz bn mukhtaar can cabdilaahi bn danaaj cabdulaahi bnu danaaj qaala xadaanii abu raafic saaiq mukhadram qaala samictu aba hurayrata radi allahu canhu qaal awsaani khaliilii abulqaasim sala allahu alayh ali wasalam kii aan jeclaa maxabadiisa ay gaadhay darajada qullada waa xagga saxaabiga ee nabigaase ilaahay subxaana wa tacala uu ka magan galay uu ka cudur daartay inuu qof aan alle ahayn khaliil ka dhigto martabadaasi ilaahay buu subxaanahu wa tacaala khaas oga dhigay saxaabadu khaliil bay ka dhigan jireen nabiga calayh salaam bialaain buu ii dardaarmay fadakara mila xadiid abi cumaan can abi hurayra soom saddex beri laga soomo bil walba iyo labada ragcadood salaata duxada iyo witirka intaan witrina la saaxanin وxadثnي hاrون بن cabdاللahi الحmاl ومحamed بن rاafic النaysaburi qaala xadثna iبn abi fuday عan الضحاaq بن cثman عan ibrahim بn cabdالlahi بن xunayn عan abi murata mawla umihani عan abi darda qaal abu darda wasmhu caamir ayaa la yihahda alcijlaani qaala wuxuu yidhi awsaani xabiibi kii aan jeclaa sala اllah alيه wasalam bialaaa buu ii dardaaray lan addachunna ka tegi mahay maa cishtu intaa noolahay bisiyaami alaaata ayaam saddex beri soonkood min kulli shahri bir ka sooma wa salaati duxa iyo salaata duxada wa bi alla anaama saaxanin xataa uu tira ilaan ka witriyo abu isagana ku darso sunan nasaai baad ku arkaysaa isaguna sidaasoo kale u ahaa aclam bilahi tawfiiq sal wasalam